wsalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaai walmursaliin wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacd cashirkan waa kii siddeetan iyo afraad ee ka mida miryad saalixiin min kalaami sayid mursaliin baabu dikri lmowti wa qisari lamali wuxuu baab yahay oo ku saabsan yahay cashirku geerida iyo moodka in la xusuusto maskaxda iyo ammaanka lagu hayo wa qisari اlamali hawadana la soo gaabsado hawada iyo hanka adduunyada iyo hanqaltaagga arrimo adduunya loo hanqaltaagayo la soo gaabiyo qaala allahu tabaaraka wa tacaala kullu nafsin naf kasta daa'iqatu lmowti geerati dhadhamisa weeye wainamaa tuwaffawna ujuurakum waxa uun laydiin buuxinoo laydiin dhammaystira ajiryaalkiina yowma alqiyaamati maalinka aakharo waxaan ajir ahayn oo shaqaynayo meel lagu tagahay ma jiro faman zuxsixa cani innaari ninkii naarta laga fogay ee laga dheereeyo wa udkhila aljannata janno la gasho faqad faaza ninkaa asaga waa liibaanay waana guulaystay wama alxayaatu dunyaa nolosha dhow ma aha ama sokaysa ama liidata hadda aynu joogno ilaa mataacu lquruuri badeeca isku daga mooye waa isku dagahayo quruurku inuu yahay jamcu qaarinna way dhici kartaa inuu masder yahayna way dhici kartaa hadduu masder yahay marka waa mataacu tadliisi walghir yacanaa waxyaabaha badeecada laysku dago matalan ganacsatadoo kale u aragteen badeeca lagu keenayaa riinji la mariyey ama qalar quruxsan la mariyey magac ganacsi iyo shirkad lagu qoray quruxsanoo ama sumcad leh saasaad ku gadanaysa hadhowna wixii wax khariban buu noqonaya oo feega oon lahayn oo artificial noqonaya marka kaa noocaasa ee badeecada ah ee muuqaalka ka wanaagsan xaqiiq ahaanna liita tayo iyo kuwaali liita ayaa la yidhahdaa mataacu lquruur oo markaa quruurku wuxuu noqonayaa masdar waa alaab iyo badeeca laysku dago laysku kadiyo ninkan ganacsiga aqooni lagu siro adduunyaduna waa sidaasoo kaleoo ninkan aakharo ka warqabin ilaahayna aan ka xishoonaynin wuxuu ku dagmo weeye suu u leeyahay nicmaad haysataa iyo wanaag badaysataa iyo adaa dadku u fiican iyo magac baad leedahay yaa maalin laga afqabanaya adduunyu ku dagmay aakharuna ka dagmay sida badeecada xun ruuxa loogu dago uu midda wanaagsan uga dagmo haddii la yidhaahdo marka quruurku waa jamcu qaarinna waa dadka dagan alaabtoodii dadka dagan ee adduunyadu ay dagtay ee adduunye jeclaaday aakhira halmaamay dadka waxay wax moodaan weeye mooyeen adduunyada wax ma aha aayadda qaybta hore kullu nafsin daa'iqat lmowt masale caqadu aad u qiimo badan baa ku jirta oy culummadu ka hadlaan oo ah jidhkaa dhintee naftu ayadu way nooshahay markuu jidhkaadu nafbaxahayo kulu nafsin daa'iqat lmowt macnaheedu waxaa weeye cinda ahli اlcilmi kulu nafsin daa'iqatun mowta jasadiha naf waxay dhadhaminaysaa jidhkeeda iyo gankeeda dhimashadiisa jidhku markuu naf qolof noqonayo naftu way noosha way baxaysa way tegaysaa waxa dhimanaya waa jidhka marka ayada ah. gankaada iyo qolofkaadana geed cidla a dhagax noqonaya oo ruuxdii laga siibayaa iyo nuurkii naftuna waa tegaysa maxaa yeelay waa dawqu waa waxaa la dhadhamiyaa dawq la yidhaahdaa shayga wax dhadhaminayana waxaa sharda inuu nool yahay cilmiga iyo aqoonta iyo dhadhaminta iyo dawqa iyo urinta waxyaabaha noocaasa waxaa loo shardiyaa axadka wax dhadhaminaya waa inuu nool yahay hadday naftu dhadhaminayso dareemayso geerida xanuunkeeda iyo laxowga wadka ay dareemayso taa macnaheedu waxaa weeye ayadibaa nool lianna adowqu waxaa weeye waa wasfi shay nooloo xay ana dhadhamiya haddaysan naftu noolayn seebay ku dhadhamisay xanuunka iyo laxwa geerida inaad fahanteen baan u malayn kulu nafsin daa'iqatun mowta jasadiha macnuhu ayadu waa sidaa dadka aan caamada ama aqoon diineed lahayn ayagu waxay u qaataan aayaddu inay tilmaamayso naftu inay dhimanayso naftaa dhimanaysa ka fahmaan ayagu naftu ayadu ma dhimanaysa markaana way baxaysaa waxay ka baxaysaa jirkii bay ka baxaysaa iyadoo dareento dhadhamisay xanuunka iyo laxawga uu leeyahay geeridii wadku mar dambay naftu dhiman doontaa laakiin xilligan jidhka ay ka baxayso way noosha miyaynu isfahna sidaa waa in loo fahmo markana jidhka ka baxayso way noosha laakiin mar kaley naf bixi doontaa kullu man calayha faanin wayabqa wajhu rabbika duljalaali wاlkraam ونفخ في الsuur fasaciqa man fi الsamaawaati وman fi اlarض ila man shaء allah ثuma nufika fiihi أkhرى faإida hm qiyaamu yanduruun xilliyo kaleo naf bixi doontaa jirto ayadna ay dhimanayso oo waxaan allah inu soo hadhaynin laakiin xilligan ay ka dareerayso jirka ay ku jirtay way nooshahay waxayna dareemaysaa xanuunka iyo laxawga geerida iyo wadkay dareemaysaa sidaasaa saxa aayadda in lagu fasiro wadaadana waxay le ma ahee loo jeedaa naftu waxay dareemaysaa markay dhimanayso qudhigaada dhimanaysee hordhaca iyo sakaraat ulmowtka muqadimaat ulmowt bay dareemaysaa iyo sakaraadka kadibna way nafdixi doontaa jidhka iyadu waa israacahayaan macnahaasi ma saxno maxaa yeelay qur-aanka iyo sunnado dhan baa khilaafsan naftu way baxaysaa waxaa dhimanaya waa jidhka mar dambe iyadu dhiman doonta oo ay jidhkeeda ka tagtay mar dambana aayadii jidhkiiba waa lasoo wada celin doonaa kullu nafsin naf kasta daa'iqatun tii la dhammaysa weeye ee almowta ay mowta jasadaha bay dhadhaminaysaa sidaasaa hadda loo jeedaa macnaha dawquma inay noo sheega waxaana keenay dhadhaminta iyo dawqa keenaya in shardigii dawqa la helo alxayaa nolosha ahaa wainamaa tuwafawna wujuurakum yowma alqiyaama faman zuxsiha can innaari ninka naarta laga foge laga dheeray waudkhila janna jannada la geliyo faqad faaza ninka asaga waa liibaanay wama alxayaatu dunya nolosha dhowna ma ahaanin ilaa mataacu lquruur alaab la isku dago ama dadka dagan ay wax moodaan mooye marka yaan lagu dagmi aayaddu waxay kuu tilmaamaysaa inaad geeri iyo wadna qalbiga imaanka iyo maskaxda ku hayso hawadana soo gaabsato aakharana u diyaargaroodo in ilaahay subxaanahu wa tacaala jannadiisi iyo khayrkiisa aad ku liibaanto xadiid nabiga ka sugna wuxuu ahaa oo aayadda macnaheeda tilmaamaya man axaba an yuzaxzaxa can اnnaari wayudkhl aljanna man axaba an yuzaxzaxa can الnaar wayudkhala aljanna faltaأtihi maniyatuhu wahuwa yu'minu biاllahi wاlyowm اlآakhiri walyأti ilى الnaasi bima yuxibu an yu'ta ilayh na wuxuu ruuxi jecel in ilaahay naarta uu ka fogeeyo janno iyo meel waagsanna uu geeyo ruuxii danayn iyo jecel geeridii wadku ha u yimaadeen asagoo alle iyo aakhira rumaysan dadkana ha oola yimaado kula dhaqmo waxa uu jecel yahay inay kula dhaqmaan asaga dadka kula dhaqan oo la qaabil ummadda bini aadamkaa shayga aad jeceshahay in lagula qaabilo weji iyo waxtar iyo walaalnimo wixii aad adu jeceshahay ummadda la jeclo siday marka ku dhacaysaa in geeridaadu iyo wadkaadu kuu yimaado adugu alliya rasuulku rumaysanoo ahlu khayra waa inaad acmaasha saalixaad la timaado si aad khaatimo wanaagsan u hesho waqaala tacaala wuxuu kaloo rabbigeen yidhi wamaa tadrii nafsun nafi garan mayso maadaa tagsibu qadan berri waxay shaqaysan iyo meel ay ku dambay midnaba wamaa tadrii nafsu nafna ma ogo biayi ardin tamuutu dhulkay ku dhimanaya wadka ugu imanna ma garanayso qiso dariifay kutubu tafsiir sheegaan aayaddan markay marayaan nabiyulaahi sulayman calayhi salaatu wasalaam oo maalin maalmaha ka mida fadhiya majliskiisii weynaa ee shaam bariga dhexe shaam ku yaalay jooga ama yamanba markaa jooga markuu balqiisa u tagayaba hadday doona ha noqotee ayaa malakumowd soo salaamo oo soo booqday xalqadii iyo cashirkiibu iska fadhiistay isagoo hawl loo diray sugay inuu soo qabto wax yar markuu malakumowd fadhiye wuxuu arkay nin xalqadii cashirka dhex fadhiyaoo nabi sulaymaan dhegaysanayoo cashirkii iyo muxaadaradii waanadii fadhiya oo saacado kadib la amray malakulmowd inuu nafta kaga soo qaaday hindiya intuu cashirku socday ninkiibuu aada u fiirinaya oo indhaha ku mudahaya wuxuu ninkaani soo ninkii ilaahay ku yidhi ma aha nafta kaga soo qaad tuuli heblo oo hindiya ku taalla maxaa ninkan yaman fadhiisiya amminkan maxaa amminkan dhigay shaam iyo falastiin iyo suuriya iyo lubnaan ninkii adda maligii galay wuxuu ka shikeeyey ninkii indhaha ku kuurahaya ku mudaya aada u fiirinaya markii cashirkuu nabiyulaahi sulaymaan dhammeeyey wuxuu nabi sulaymaanow ninkaan nin dareen qabo ege aad buu ii fiiri waan ka shikiyey inaan ka fogaadaan rabaay dabayshaadii dadka qaadita diyaaradda ii amar hindiha laga tuuro dabayshii baa loo amray hindiba laga tuuray maxaa ka daba tegay dhurwaagii dadka libaaxi dadka lanjira ka daba tegay malkulmood baa ka daba tegay libaaxi baa halka nafta kaga soo qaaday markii xadiid baa kumi saxiixa markii ilaahay ajashaada iyo dhacaankaada uu meel ku qoray in naftu ay kaaga baxdo dan baa lagaa gelinaya saad iskaga joogto eed u ladan tahay waxaad dhihi maanta muqdishoaan gaadhahayaa sidaadaad aerboodka oga degto xabad wiiftaaba kugu dhacaysa mee heblan gaadhaya kanaaca kucune kow dan aan weligaa kaa soo gelin meesha ayadaa lagaa gelinaya ma ogid meelay naftu kaaga baxayso mar hadday sidaa tahay mowtu qafluuna hadda batay naftadu meelay ku bixi iyo xilliay bixina aadan ka warqabin aadamow waxaa weeye adduunyaysan ku dagiine ka diyaargarow aakhare u sahay qaado ilaahay ka xisho toobadkeen maantana haddee waad ogtiin waa awalu yowmin min ramadaan baabkuu imaamku inoogu soo hagaagay cashirku iyo maanta waa is leedahay marka aad iyo aad ha lasoo ilaaliyo wa qaala tacaala wuxuu kaloo rabigeen yidhi faidaa jaa ajaluhum ajalku waa wakhtiga muxadadkee go-an ee ilaahay qorsheeye jaan go-an ama aadamaha jaan goosto ama ilaahay jaan goy wixii muddo ee madale go-an baa ajal la yidhaahdaa faidaa jaa ajalkoodii iyo xilligay naf bixi uu yimaado laa yastaakhiruna saacatan saacad dib isuma dhigi karaan hal daqiiqo walaa yastaqdimuuna mana soo hormarsan karaan yacnii ma dalban karaan wayo ma awoodan inay saacad dib u baxaan ama hore usoo dhigtaan shay walba madal buu kay xabadiisho kii baas u dhinta kii gogashiisa ku nafbaxa mid walba wuxuu ku nafbaxay ajashiisii iyo madashii ilaahay u gooyey ee maalinku xab iyo qoray mar sidaa tahay ha laga diyaargaroobo weye leedahay markaan hadhow meelaha gaadhaan toobad keeni doonaa oon soonka iyo salaada iyo sakada iyo khayrka badin doonaa maadaa iska leh ajalka madaa iska leh cumriga maadaa iska leh wاlmaru mamduudun maa caasha lahu amalun laa yantahi اlcumru xataa yantahi اlأharu intaad noosha hawn baad iskaga noosha kanaan yeeli kanaan samayn laakiin waxaa laga yaabaa xilligaadu inuu iska kooban yahay saacado kadib aad naf bixi doonto xilli walba marka geeri filo ku talagal dhaqankeedii ha laga arko wa qaala tacaala wuxuu rabbi yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa allaya rasuulba rumeeyow laa tulhikum yaysan idinha mashquulinin idin hawlinin amwaalukum hantidiinna iyo walaa awlaadukum ubadkiinna yaysan idinka mashquulinin oo aysan idinka hawlinin can dikri illahi ilaahay xuskiisa iyo taacada ilaahay waman yafcal dalika arrinkan ruux axadkii yeeloo sameeya waa maxay axadkii ka mashquula ilaahay dikrigiisu salaaduhu kow ka yihiinoo waajibaadku kow ka yihiin kagana mashquula maal iyo hanti iyo awlaad ilalintood fa ulaa'ika hum lkhaasiruun kuwa ayagunbaa khasaaray cid ka khasaaro badan ma ay jirto mataacu dunya way kaga mashquuleen waajibaadkii diinada ilaahay saaray wa anfiquu baxsha mima rasaqnaakum waxaanu ku irsaqnay xaggiisa wax ka bixiya sakaadkii waajibkaha iyo sadaqadiiba inay soo gelaysaan loo badan yahay wadaadana waxay dhaheen zaka alwaajiba unbay ayaddu ka hadlaysaa saxna ma aha cumuumkaa ka wanaagsan wa anfiquu bixiya wax ka baxsha mima rasaqnaakum calafki iyo hantida aanu idin siinay xaggiisa wax ka bixiya qayb ka baxsha kulligeed baa laydinka dooni maayo min qabli an yaatiya axadakum lmowt intaan geeri midkiin u imanin oo fayaquulu uu yidhaahdo marka iyada ah rabbi lowlaa akhartanii ilaa ajalin qariib faasadaqa wa akun min asaalixiin afar jeer bay culummadu sheegeen axaadiisuna tilmaantay badan qaybo kamida ah in aadamuhu muslim iyo gaalba muslim iyo gaal muslim faasiqa iyo gaalba ay codsanayaan in dib loo dhigo dib loo celiyo marka koowaad oo markay naftu kaa dareerayso ee sakaraatmoodka ku qabto ee dhuunta ay soo gaadho ee ruux walba uu arko wuxuu mudan yahay nabigu ku inoo sheega calayhi salaatu wasalaam naftu hadday baxdo tabicahu ruux naftu hadday baxdo ruuxdu baxdo indhaha raacafba tabica lbasar aragu indhuhu waa tegayaan xaggaasay fiirinayaan markay ay naftuku qabatay xalquunka iyo dhuunta soo gaadho axad walba waxaa la tusaya oo arkaya meesha uu ku dambaynayo indhaha ku dhufanaya marka ayadaa kii xumaa iyo gaalku waxay codsanayaan ilaahuma dib ii celisid hal mar wax yaroo wakhti ah marna waa marka laga soo baxo marka qabriga la isgeliyo ay fidnadu bilaabato la isimtixaano imtixaano man rabuka waman nabiyuka wamaa diinuka lays yidhaahdo munaafiq iyo gaal iyo faasiq xunbaa waxay codsanayaan in dib loo celiyo ruuxa muslimka asagu markaa ma codsanaya xataa haddii la weydiiyo wuxuu leey ilaah hore ii wad adduunyada sharkeeda iyo dhibkeeda iyo qaxarkeeda iyo fitnadeeda ma rabee hawshaan ii baxday allow igu sii wad kuwaas allaha nagu daro isaga awood leh marka saddexaad waa cinda alxisaab cinda alcardi cala allahi subxaanahu wa tacaala marka bugada lagu oo lagu xisaabo oo wix aragto yaad waxaad odhanaysaa ilahu intaad xabiisaadka dhammaystirin hal mar hal jaanis hal fursad adduunyo mar ha laygu celiyo anaa aqaana waxaan soo samaynhaye walow rudduu lacaaduu lima nuhuu canh wa inahum lakaadibuun ilahay saa ka waxaan o waxay samaynayaan marka afraadna waa cinda dukhuuli annaar jahanamo marka lagu dulgeeyo weeye hawshiba hadda socota min qabli an yaatiya axadakum اlmowt fayaquula rabbi lowlaa akhartani ilaahuma dib ii dhigtid ilaa ajalin ay ilaa zamanin qariib ay yasiir wax yar wakhti yar ilaahu dib ii celi weye ha badininba hal sano laba sano bil isbuuc dib ii celi aan soo shaqaysto oon iimaan la imaade oon towxiidsado oon wixii aan iskaga ciyaaray iskaga baatule aan daba qabte fa asadaqa aan wax sadaqaystoon wax la baxo wa akun min asaalixiin inta wanaagsanna aan ka mid noqdo walan yuakhir allahu nafsan idaa jaat waa hawl dhammaata hawsha wa xaraamun calaa qaryatin alagnaaha annahum laa yarjicuun ma jirto hawsha walan yuakhir allahu nafsan ilaah naf dib u dhigi maayo idaa jaaa ajalahu wadkeedu markuu galo ajalkeed hadduu dhamaaday xilli go-an baad adduunkan ku lahayd taariikhdii waa dhammaatay daawo dhacday dib looma soo celiyo raashiin fundoobay soo noqod ma la'a waa dhammaaday dib celin ma jiri soo shaqaystayaad mudanaysa wallaahu khabiirun bimaa tacmalu ilaahina waa xogaal buu u yahay oo aad iyo aad buu oga warqabaa waxaad samaysaan waan idinku abaalmarin wey wa qaala tacaala wuxuu jaa axadahum اlmowt midkood markuu wad kugu yimaadiyo geeridu qaala rabbi irjicuun rabbi u celi buu odhanaya rabbi u celi lacallii acmalu saalixan camal wanaagsan soo sameeyaan mudanahay waa ku waan samaynayaa fii maa waxaan ka soo tago adduunyo iyo maala aan ku sameeyo ama fii maa taragtu adduunyadaan camal wanaagsan iyo iimaan la imaado ilaahay kallaa maya buuri ma dhacayso hawsha iyadaa ama addoonka odhanaya isku sabaya oo taxasur ama alla odhanay labadu waa la sheegaa inahaa weedha ah rabbi irjicuun rabbi ou iceli weedha ah kelimatun waa huwa qaa'il ou iska leeyahay addoonku addoonkaas iskaga hantaatacaaya wuxuu doonu iska sheegahayaa laakin war laga yeelihaya ama soconaya ama laga maqlahay ma aha wa min waraa'ihim dadkii dhintay waxaa ka horay waraa'ihim amaamihim ba laga wadaa hadda wa min waraa'ihim hortooda waxaa ah teed baa ka horeeya ayaga iyo adduunyo teed baa u dhaxeeya wey nafti baa ka baxday xayaatulbarsakh bay ku jiraan aakhara weyneed lama gaadhay adduunyada laga soo tag xaaladdaxay ku sugan yihiin aakharada weyneed teed baa ka xiga adduunyana teed baa ka xiga waxaa lagu saaray shameete iyo caraa lagaa buxshay iyo jingad laba gaadho carran waa lagugu waa lagu dhoobeeyey xaggaad socotaaba ma jirto wey taas wa waraa'ihim hortooda waxaa ka horeeya meesha naloo celiya ay leeyihiin iyo meeshay u socdaanba barsakhun waa nolol dhaxaysa wey bayn alxayaati wاlmowt bayna alxayaati اdunya wاlaakhira nolol dhaxaysa weeye ilaa ywma yubcaun ilaa maalinka la soo saarayo faidaa nufika fi suur haddii buunka la afuufo falaa ansaaba baynahum nasab ay wax iskugu tareen oma dhexeeya wey nasabka asalka ilaahay ma dafirayo mana inkirayo asagaa inoo sheegay asagaana jideeyey laakiin waxaa loo jeedaa nasab ay wax iskugu tarayaan xigaale iyo xigta u dhaxaysa oo qaban ma jiro falaa ansaaba baynahum ay nasab wax tarayo oo iskugu hilinayaan maalinka iyada haddii bunka la afufoy qiyaamo dhacdo ma jiraan walaa yatasaa'aluuna waxay isweydiisan mahayaan kamaa yatasaaluuna fi dunya wa aqbala bacdum calaa bacdi yatasaaluuna iyo aayaddan iskuma iman waa labo masalo konton kun oo maalmood baa la joogaya aakhiro iyo qiyaamo maalmahaas xilliyo aan laysla hadlaynin iyo xilliyo laysla hadli baa jira buunka marka la afoofe nin walba dhaguhu dilaacaane la suuxo cid isla hadli ma jirto marka ayadaa xilliyo laysla hadli way iman doontaa falaa ansaaba baynahum wax rxima iyo nasaba maalinkaa u dhaxeeya wax iskugu tarayaan ma jiro way halmaamayaan walaa yatasaaluuna waxba isma weydiistaan siday adduunka isu weydiistaan maalinka ayada bal axaadiisba waxay tilmaantay marka ayadaa ah, nasab iska daaye hooyada iyo aabbahaba waxaad jeclaanad wax ku yeelato wiilku iyo gabadhu waxay tamaninayaan allow maanta hooyada iyo aabbaha wuxuun xaqa ku yeelitid si xasana aad oga hesho xaaskaada aad tamani wax ku yeelato hooyadaa iyo caruurtaa iyo nin walboo kula dhashay waad ka carari adoo ka baqaya inuu wax kugu yeesho waxaadna rajayn ood aad iyo aad u tama inaad wax ku yeelato xaggee marka nasab joogaa mar haddaad mar haddaad tamaniyayso aad iyo aad u quudareen oo u jeclaysan hooyadama wax ku yeelita aad maanta kala baxdaane oo aabbahama wax ku yeelita aad maanta maxkamad la fuushide oo xaaska dadka ugu jecled aad leedahay marma wax kugu soo baxo wiilka aad dhunkanaysa og aad eed naftaada ka jecelayd aad ilaahu maanta wax ma lagugu sheego xaqaadi wuxuun idan waata laga hadlay falaa ansaaba baynahu nasab iyo raxim iyo dhalasho anfacaysa maalinka ayada oma dhacayso bal acdaabay isu noqonayaan nin walba nin buu madila isu haystaan walaa yatasaa'a waxba isweydiisan maayaan wax tara waa kala cararahaya faman taqulat mawaasiinuhu miisaankiisa xasanaadka axadku cuslaada hal xababa allah ka dhigi faulaaika hum lmuflixuun kuwaasoo kuwa maalinkaa liibaanay waman khafat mawaasiinuhu miisaankiisa xasanaadku ninkuu fuudaado oo ka xumuhu cuslaadana fa ulaaika aladiina khasiruu anfusahum kuwa waa kuwa naftoodii khasaaray khasaariyana naftoodii fii jahannama khaaliduun khusraankana waa khusraanka kufriga ahaa waxay ku jahanamay ku waarayaan bu rabbi subxaana wa tacala talfacu waxaa leefi wujuuhum wejigooda annaar naar baa leefaysa naar baa leefi wejigoodo diiranaysa wahum ayagu fiiha fii jahannama kaalixuuna waa qara waxa wey waa ilka diiran xadiidkii tirmidi baa fasiray kaluuxa meesha lagu sheegay bishitaanka hore halkaasay ku dhawaysaa dabka ku dhacay kuweelkiisa midaana jilbahaaday tegaysaa xuduntaada ku dhacaysaa ilkahadiyo lafaado dhan baa muuqanaya ilka qarawaxa iyo afaydan iyo waxaan daboolayn baa taagaysaa alfoof baad noqonaysaa alfoof lafo ilaa qawlihi tacaalى ilaa qawlihi tacaalى qaala kam labistum radd cadad الsiniin dadkan dambe ee naarta ku waarhaya ee aada loo cadaabay rabbi sidan u galay kii laga sheekeeyey inahu kana fariiqu min alam takun ayaati tutla calaykum fakuntum biha tukadibuun qaaluu rabbana halabat calayna shaqwatn wakunaa qowman daaliin rabbana akhrijna minha fancudna faina daalimuun calacalkii dheeraaba sheekhu ka booday wuxuuhi halkaa gaad inahu kaana fariiqu min cibaadi yaqul rabbana aamana fakhfir lana warxamna waanta khayru raaximiin faاttakhadtumuum siqriyan xataa ansankum dikri wakuntum minhum tadxakuun inii jazaytuhum lyma sabaruu anahum hum qaala kam labistu sida loogu jeejeesanay muslimiinta ahlu khayrkaha baa idinkuna maanta laydinku jeejeesaya su-aalaha la weydiinaya u fiirso ilaahay wuxuu yidhi ama malaggii loo xisaaro wuxuu yidhi kam labistum filadda cadada siniin kam labistum imisaad nagaateen cadada siniina oo sano filadda adduunyadii imise sanaad adduunyadii soo joogteen baa la weydiinaya qaaluu labinaa yowman aw bacda yowm waxay dhaheen allow maalin baan adduunka soo joogna mise maalin nuskii barhkii ma ninkii siddeetan jirka sagaashan jir toddobaatan jir afartan jir baa wuxuu leeyahay adduunka soo joogay hal maalin halkii sano uu soo joogay baana wuxuu yahay saddex maalmood waa halkii sano saddex maalmood afartan sano ku dhufo kumaan kun kubaanku hal maalin baan soo joogay buu odhanaya ama maalin gelinkeed niskeed maxaa keenay ma been bay akhra been lama sheegi karo yowm اlxaqaa'iq weeye yowm tubla saraa'ir weeye mayo xanuunka iyo nabarka iyo culayska iyo cadaabka iyo hoog iyo hirtilada meesha ka taagan baa ka sidceliya waa isalmaa maba garanhayaan bidaliil fasl caadiin bay ila anagu maay maska ma hayne kuwa wax xisaaba wax garanaya meydka qaba weydii idan mar haddii hawsha cuslaato waxaa weeye ma garanaysid ilmahadaad tuuri naftaadaad tuuri waxaa weeye cadaabku markuu halkaa gaaro fas'al caadiina inta wax tirisee garanaysa malaa'igta iyo dadka ahlu khayrkaa weydii alla kuwaasaa garanaya inta adduun la soo joogay kuwa xataa ahlu jannaha la weydiin baa ly nicmada ayagu markay arkaato waa la weydiinaya intaan weli jannada la geynin ay baasaan ay ama aan weli xisaabta la tegin laftukada waa la weydiin meeqaad soo joogtee adduunyada yowm aw bacdi yowm bay odhanayaan xataa muslimiinta maxaa nin walba allahuma nafsi allahuma nafsi allahuma salim salim buu taagaya qaala wuxuu yidhi ila bum ilaa qaliilan horta waxyarunbaad joogteen ma aydan joogin adduun wax yar waxaan ka ahay oo wax la tiri waa iska yaryahay wax la tiriya tabar ma waa iska yaryahay laakiin in badan baad soo joogteen wey low kuntum taclamuuna haddaad ogaan lahaydeen oo aakhariya adduunya idiin miisaan lahaayeen ama aad garan lahaydeen inta aad adduunka soo joogteenba afa waxaad moodayseen aad anamaa khalaqnaakum cabaan dheleeliya ciyaarna idiin abuuray adduunka layska joogi layska bardoodami la isdulmii nin walba wuxuu doona iska barfuuqi hadhowna layska sexan layssoo bixinay aayaddan waa culamada qaarkood waxay u daliishadaan albac alukhrawi yucrafu bilcaqli laa bisamci faqad aakhara in layssoo bixin oy qiyaama jirto oo yowm alxisaab imanayo yowma aljaza oo allaha boqorka ummadda u kala qaadayo caqliga bini aadamka lagu garan karaa intaan aayad quraan iyo xadiis lagu sheegin bay oo maxaa jira ku tusaysay yidhahdeen ilaahay wuxuu qoonsaday oo la dagaalamay oo ku inkiray oo caqli darro iyo dabaalnim ku qiray dadka u qaata adduunka in iska un joogo oo iska noolaan kadibna aan la issoo idan waa mabxaث caqli ah walaysa ma aha mabxaث samci ah faqad adduunkan waa aragtino waa laysdulminaya waa la ysbaabi'inaya waa la ysku xadgudbayaa daciifkii baa la cunaya miskiinkii baa lagu tumanaya kuwa wax ismoodaya gaalkii baa kibray ahlulbaqyi baa sanka taagaya daartan waa daaru dulmin weeye waa aragteen waa fitnu taagan haddaysan jirin daar labaad iyo nolol labaad oo allaha caadilka ee boqorka ummadda u gorsoorayo oo lagu kala baxaayo daalimkan la edbin madluumkan loo helin aysan jirin haddii cabaf bay noqon lahayd wey sida xoolaha loo noolaado dameeruhu iyo dugaaggu mid balku ka xog badayunbu cunaa soo maaha aadamuhu dhaqankaasoo kulaad maanta ku noolyaha ku jiraa haddays noolal kale aysan jirin iyo daar kale oo lagu kala baxo oo daarul cadaala ah daaruljaza daarulxisaab aysan jirin meeshaa safah iyo xikmad darra ka idan albacث اlأkhrawi waa farc ka baxa min cadl اllaahi wa raxmatihi wa xikmatihi ka hoos baxa wey wadaadana halkaasay markaa ay la maraan dhimala waxaad u qaadatay in laydin abuura cabaثan iyo ciyaar wa أnakum ilayna laa turjacuun idinkuna xagga iyaga aan laydiin soo celinayn o idin soo noqonaynin maya wa qaala tacaala taa ma soconayso ilahi wuxuu yidhi alam yaأni liladiina aamanuu intii alla rasuul rumaysay miyaan la gaadhin oysan mudnayn an takhshaca quluubuhum lidikr illaah quluubtooda inay u nuglaato ilaahay xuskiisa ruuxa ilaahi aakhare rumeeyey miyuusan qalbigiisu iyo maankiisa iyo maskaxdiisu inay u nuglaato oo ay u danqato aan la gaadhin dikriga ilaahay xuskiisa ay u khushuucda yacni waxaa weeye ruuxa muslimka waa mudan yahay ibn cabaas wuxuu odhan jiray saddex toban sano kadib ay aada u soo degtay an sana kadib aayaddu soo degtay markay muslimiin diinkii soo galeen oo ay dhowr iyo toban sano joogeen baa rabbi yidhi miyaan la gaadhin xilligii aad khushuuci lahaydeen oo qalbigiinnu duxi lahaa oo diinku idin taaban lahaa oo danqan lahaydeen daqansho iimaaneed waa idin sidee yowmaa sheegayna zama alxaq aayaddan tafsiirkeeda waxaynu ku soo marray baabka shan tobnaad wixii xaqi rabbi soo deji walaa yakuunu aysan noqonin kaladiina kuwii uutul kitaaba kitaab la siiyey yuhuudiya nasaare oo nasaare laga wadaay min qablo hadda kor oo fataala calayhim اlamad waxaa ku dheeraaday xilligiiy wakhtiga ambiyadii risaaladii faqasad quluubuhum qalbigoodiibaa engegay oo qalalay wa kaiirun minhum in badanoo ka mida kuwa ahlu kitaabkaana faasiquuna mooryan diimeed weeye uu sheeg wuxuu u jeedaa gaalnimaday ku tadheen ku kibreen gaaladaa kale roon gaal iska daciifo ah meelahan tuugsanayso mayna arag iyo mid iyo baydan oo ah. way kala duwan mid gaalnimada ku gaamuray oo ku kibray oo ku dhoorbixiyey iyo mid daciifoo muslimiinta masaakiintoodaba ka sii liitaa jira xagga adduunyada markaynu ka hadlaynaan u jeednaa wa kaiiru minhum min ahli kitaab maca kufrihim waa faasiq ay mutamariduuna fi اlkufr gaalnimaday ku duqoobeen oy ku cirobeen wey markaasay ku kibreen weliba ardaalnimadaasana u geysa wey inay diinka ka tagaan wاlaayaatu fi اlbaabi kaiiraة macluumaة aayaadka baabka ku yimid waa aayada aad iyo aad u fara badanoo la yaqaano baabka waa maxay mowdka iyo geerida in la xusuustoo la sheego maanka maskaxda lagu hayo hawada la soo gaabsado aakhara loo teela dhigo lagu xisaabtamo waa fara badan wa cali bni cumar radi allahu tacaala canhuma qaala qaala rasul la sal slam cafwan qaala wuxuu hi ahda rasuul rasuulka ilah baa i labada garabbu nabigu saa i ama bimankibii cududuu saa i qabtay garabku nabigu i qabtay faqaala wuxuu hi kun ahow fi dunya adduunyada dhexdeed intaad joogto kaannaka hariibu inaad socoto taho kale ninka socotada ah, ama safar dheer ku jira oo iska fududeeya sahayda rarka inuu boorsada tuuraa laga yaabaa bal kabihiisa inuu iska dhigaa laga culays darti qorigaad wadataad dhigi booshkaad dhigi burashadaad dhigi bakeerigaad tuuri wax walbaad dhigi dharka waaweyn baad waxaad isku soo reebi funaanad yar iyo waxaad cawrada ku qarsato leann maba dhaqaaqi kartidba alqa saxiifata kay yukhafifa raxlahu wazaada xataa naclahu alqahabu nin ka hadlaayey nin cararay wuxuu yidhi xeedhadii buu tuuray suurarka iskaga fududeeyo sahaydii buu tuuray kabihiisii buu siibay waxkaan iska daa alqa saxiifata kay yukhafifa raxlahu wazaada xataa naclahu alqaha nafsa shay wey nabigu wuxuu inoo sheegay calayhi culus oo adag baa inaga horraysa nimaan fudaynna ma gudbi karo jiiraha dhaadheer miremiigu markay awrta xoolaha raran ka saarahayaan aad bay uga taxadaraan qaabkay heryada iyo rarka u xidhaahayaan iyo xarka ay isticmaalayaan iyo ritiga qudhigiisii qooranayaan meesha ka bixi kara riti meesha ma markay leeyihiin rarka waa in laga fududay waa la qaymin rarkii laba riti loo kala jebin markay berisamaad la jooga hal riti la saaray rarka asaga nab wuxuu waa ina amaamakum caqabatun kada wa fiir kauud aad u daran jiirta ayada ah ma mari karuu suuban nimaan fududayn oon adduunya iska fududaynin oon aakharo u cuslay marka iska fududeeyrarka adduunya xilkeeda iska fududeey kun fi dunya kaannaka hariib indhamirigla la yidhahda hariibku waa ninka koytada ee dan kale aan lahayn muraadka u yimid meesha un buquunsanaya saa darteed waxa le ninka hariibka koytada ma xishoodo gabdhahu halkaa marayo bannaankaa iska fadhiso iska kaajin iska tegi maxaa ka khusay maba yaqaane nin baa ku kaajoo taagnaa hawlu taalla ma ah maxay ka meeshii laga yaqaanu tegi doonaa qariibku ma xishoodo danka ma laha dantiisa hartu qunsana iska tagahayaan war adduunyo qariib baad ku tahay nin koytaa ah oo indhamiriglaah oo la dhaqan buu nabigu ku yuhi saydina ibni cumar aw jid goynaya wadda goynaya ninka waddada goynaya intaa yaree meesha uu maraya inbuu joogaa hadduu habeen baryana saayad buu ka qadan ka tagahaya tusaale gaab marka hadda gaaris u socotaan mingidaynta leeba ku nasataan ama aad ka timaadaan gaaris neerus mingi an iyo toban daqiiq toban daqiiq koob shaanaaf ku dhufta xabad jabaatiga ka cuna ka sii orad lanno caabiru ba waddaad goynaysa wadagooyaa tahay dan kale kama lihid adduunyadu waa sidaa adoo xabay biyaad lagu abuuray waa dhalatay muddo yar baad joogtay dhowr iyo toban sano oo intaad qaangaadhaysayd macquul noqonaysa mukalaf wax yarna waadna qalaf kaba tagtay maxaad joogtay ahlac bilag yidhi oo marka loo fiiriyo aakharo wa ina yowman cinda rabbika ka alfi sanati mima tacuduun aakhara marka loo ego addunya waa daqiiqad iyo albiriqs marka nabigu wuxuu ha isku mashquulin nin indhimiriglow hariiba ah oo koytaa inaad noqoto iyo jidgooye inaad nin jidgooynaya labadaa iska soo qaad ha isku hawlinin iska fududee wa kaana xadiidku waxaynu ku soo marray baabka kontan iyo shanaad baynu ku soo marray inaguma cusbo xadiidku wakaana ibni cumar wuxuu ahaa radi allahu tacaala canhuma yaquul kii yidhahd idaa amsayta haddaad galabaysato gabba la gaadho wixii duur ka dambeeyo way masaagu masaagu cinda alcarab waa duur laga bilaabo ilaa niska hore habeenka ayaa masaal la yidhahdaa idaa amsayta galabaysato falaa tantadir isabaaxa waa beryaha sugin inuu waa kuu beryaha ku talagel hawada ha dheeraysanna wey waaga inoo berya berri ba inoo noqon maadaa iskale berrida maadaa maadaa war u haya yacni haddii gabal haddii aad galab gaadho ha ku inu inuu waa kuu beryahayo u shaqaysa galabka aad joogto nimaan berri gaadhaynin niman waa u baryayni ahaan ku talagal una dhaqan waidaa asbaxtu adwaau kuu baryo ilaahay ku gaadhsiiyana falaa tantadir ha koranin almasaaa berri galabta inaad gaadhayso inaad galabaysan maxayle ka hor soo boodi karaa u dhaqan way niskaa hore maalinkeed joogto nimaan galabta gaadhayn gabal u dhacaynin wakhud min saxatika limaradika wakhud qaado min saxatika fayoobidaada markaad bad qabteed fayoodahay ka sahayqaado camal wanaagsan oo saalixa la imow limaradaka xanuunkaada u sahayqaado markaad xanuunsato amal badan lama iman kartid waa taagtadaa iska yaraan tabarta yaraan wax walba kugu cidhiidhiyami tamartoo dhan baa kaa tegi bal waxaa laga yaba xanuunku intuu kugu bato aad noqoto meed la rogayo oo candhuufta laga qaadayo oo daqsiga wejigiisa fula aan iska celin karo laga babino laga tuurayo oon candhuufta iska tiri karin oon kaadiya saxar meelgeyn karin oo ishu biliqlayso biyo afka loogu dhibciyo bal marka lagu dhibci runta marka dambt firaash la qaado ama suuf biyo la geliyo in bishmaha lagu marya laga yaabo xataa jiidinka ku istaago oy ku qallasho tabaroo dhan tagto marka intaad fayooda dugdugayso saay qaado nabigu odhan jiray ibnu cumar wa min xayaatig intaad nooshahay saay qaado ka saara limowtiga geeridaada ile marka la dhinto camalku waa isxidhahayaa waa dhammaanaya idaa maata bnu aadam inqaaca camalu ila min alaa adiga soo maray intaad nooshaha marka shaqayso sahay qaado kaydka aakharo wax dhigo xisaab culus xarayso aad baxsato rawahu lbukhaari wa canhu can ibni cumar radi allahu tacaala canhuma ana rasuul allah sal slam qaala su wuxuu uhi muslimin ay laysa xaqu mri'in muslimin maad waa tii bimacnaa layse ahayd maa xaqu mri'in muslimin laysa xaqu mri'in muslimin ruux muslima xaqiisu ma aha muslimkaasoo lahu shayun yuusii fiih ruux muslima gar ooma laha wey mana qabato mana mudno ruuxa muslimkaa ah. muslimkaasoo lahu shayun wuxuun u ahaaday wa fii riwaaya lahu maalun maal le hanti waxay doonaan la ekaato shaygaasoo yuusii fiih ugu dardaarmayo shay uu dardaarmayo in la sheego oo la xog baahan yabiitu anbaa go-an bay yidhahdaan la qadari an yabiita inuu baryo ooma bannaano mana ah leylatayn laba habeen ilaa wasiyatuhu maktuubatun cindahu wax dardaaranto ama xil iyo kugu haya hadduu jiro xaq oo marid kumana fiicna muslim tahay inaad barido laba habeen laba habeen waa iska haayo wati habeen allah ka dhigo hal habeenaad barida ma ah waa tawkiid la eedeetayna taxdiid ma aha saas ibnu ka fahmi doon inayn taxdiid ahayn u fiirso wax yar oo ah ku jirto ama xil islaameed iyo mas-uuliyad ma bannaana inaad barido hal habeen adoon dardaarankaadii qoray ilaa wasiyatu dardaarankiisii maktuubatan ay qorantahay cindow agtiisa inuu baryo ma iyadoon qorayn dardaaran aan qorayn inaad barida laba habeen ama hal habeen ma banaano kumana fiin caqna ooma ihin muttafaqun calayh wlafdu lilbukhaari cafwan hada lafd buhaari lafdiga bukhaari wey wa fii riwaayati limuslimin riwaaya muslim uu leey waxaa ku timid an yabiita an yabiita yabiitu alaaa layl baryahaya saddex habeen saddex habeen eedna waa iska tawkiid qaala bni cumar wuxuu yidhi u fiirsan si soo ugu dhaqmay maa marad calaya ima soo marin leylatun hal habeen saddexdaa isagaa wariyey labadan isagaa wariyey muxuu ka fahmay haayaa looga jeedaa halqabsi weeye ee taxdiid iyo go'aamin ma aha oo macnaheedu ma aha hal habeen waad baryi kartaa dardaaran la'aan laba habeen waad baryi kartaa dardaaran la'aan ma ee waa maxay hal habeenaad barido ma wanaagsano adoon dardaarankaadu qoray maxaa dardaaranka loo qorayaa laba cilo midda koowaad xuquuqu naasi xaqu naas baa la sugayaa waa cahdu istiiaaq midda labaadi waxa wey waa inaad xusuusto aakharo lagu xusuusiyo hawa gaabsato ku talgasho wad iyo geeri xusato malakulmowt mar walba markaa dardaarankaadu qoran yahay oo madaxa kugu jiro iyo sanduuqa oo wax kugu soo kordho waad ku qori waad ku kordhi wax kugu qorra haddaad bixiso waad badeli nin diyaara tahay aakhara ku xisaabtamaya hadiyo goor in qab laga siin karo maanka ku haya aakhara u teela dhiganaya adduunya ka saay qaadanaya laakiin saad qararfu u leedahay hebel dhibay dhowr akoonba waxooga far akooni lama yaqaano hanti baamaa meeshaa ku tagtay yaa ka warqaba bugu wax ku qoray ma mushkilo weeye nin baan hadda bilbaab laga jawaarmaya shacbaan dhex yareed barun baa yaa ku wuri nin baa la ii sheegay dhintayoo hanti badanoo lahaa ay dhuntay akoommihiisaa ku fakadeen markaasaan kuhi hebelow aduguna intaa kugu dhicine akoomahaada ah. iyo baasaweedhadaada iyo howlahaasoo dhanba islaanta iyo walaalaha iyo waalidka iyo wax u sheegsheeg wuxuuhi sheekh haddaan bil joogo akoommahaas oo dhan dhiiba dhib baa ka imanaya siraygo dhan baa wax badan baa kharrimaaya bes waxaad yeeshaa buug sanduuq gooniha kuugu xidhan ku qor akoommada iyo waxyaabahaas lambarahaas oo dhan sirahada ku qor si hadhow markay qalaf tidhaahdo buuggii loogu baxsado hantidii loo raadiya galagaala ku tagaysa dibdumaa la arki maantida ah. marka intaad akoon akoon ku haysaan iyo baasawar ku haysaan ead wax qarsanaysaa isla duduubaysaan iyo anakmalkmintud ka farxasho xuquuqu nnaas iyo xaqulislaam ba aydan dhuminin iska ilaaliya dardaaranku waa inuu qoraado sidaasay slnagi kusoo mara iyadoo faahfaahsan camalu salaf bi hada alxadii iyo aaaarta ku saabsan baabka kitaabuladab mufrad baynu kusoo maray bug weyn baa kuu qoran maftuuxa shayga aad dardaarantay haddii wax iska kaa bedelo intaad noosha ama aad bixiso ama u baaba'aba waxaa weeye waad bedeli waad kordhini taariikhi baad raacinaysaa aad kordhisay eed bedeshay baad ku qori waadna fermayn laga hadd cimrigaadu iska dheeraado inaad labaatan goor dardaaranka wax ka badasho waxna ku darto laakiin wax kuu diyaarsan wey badankeen waan iska warqabnaa soomaaliya wax dardaaran inoo qoran ma jiro xabaal inoo qodan ma jiro kafan meel idoon ma jiro nin maalinka la qabto arkaaya kafan kuma talagalno ma dardaaranno xabaal ma qodanno maxaa yeelay waaban soconnaaba meel aan tegi doonno warba uma hayno qaxooti baanna nin walba waa xawulan yahay nin walba waa socdaa baashuu sidaa way ka culustahay lagu talagalo hawsha aakharo wuxuu ihi saxaabigu maa marad calaya leylatun habeen weligay ama soo marin mindu samictu rasuul allah intii aana maqay rasuulka wa qaala daalika sidaa yidhi ilaa wa cindii wasiyati hal habeen ama soo marin intuu nabigu xadiidkaa yidhi habeen ima soo marin aysan dardaarankaygu qorayn buui dardaarankii uusan ii oolin ima soo marin sidaa inaad ugu dhaqantaan baa la doonaya oo nin walba uu diyaargaroobo وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهma قاaل wuxuu nabigeenni wuxuu hi saxaabiga cafwan khaط النabiy nabigaa jeexay khuطuuطan xariijimo dhowr xariijimo nabigu saa u jeexay khaطa khuطuuطan faqaala subanu wuxuu yidhi haada الأmalu khadkan dheer maaragtaan saa u jeexeen u xariiqay waa hawadii aadamaha bani aadamka hawadiisi hankiisii waxaasaan samayn doonaa labaatan iyo afartaan samayn doonaa alfayn alaaiin saasaan yeeli doonaa isku fillaashaan gaari doonaa sanadka soo socdaan guursan doonaa kadibna saasaan yeeli doonaa waa hawo hada waa hawadii kaa iska foofay wahaadaa kan ka sokeeye ee hawada ka sokeeyana ajaluhu wadkiisii geeridii wey fabaynamaa xilli huwa asagu kadalika sidaa uu ku sugan yahay malku mowdna u gaadahay iyo wad hawadiisana ay maqan tahay id jaءa alkhau اlaqrabu waxaa yimid si kadaa ku yimid khadkii sokeeyey laynkii sokeeyey ayaa imanaya waxaa day wax ka sokeeya day hashu way u hanqaltaagi laan meel shalaqowtiya ah sheeb ka soo booday laacdageeda wax ka fakan hadaanta ka fakanaysa soco intuu webiga qarkiisa yimaado burka cawska allaacbudhiankaasa waxaa la fakan dakhalkiibu ka fakanaya xas baa dilaya cawsgeeriyaad baa la yidhaahdaa waxbuu malgaa saad u leedahay laac qabo qabo qabo waad ku tegaysaa waliba somalia intay dhaheen waxaan raadinaynaa dahab iyo miir kuli baan waa shay oo la waay meelay ka baxeen waa hawo iyo hanun weeye waa amal hada nabigu wuxuu jeexay annabiyu khuuudan xariijimuu saa u jeexay mid dheeroo saas ah iyo mid uu nabigu sidaa yidhi uu soo dhexgeliyay kaga dheeraa xadiidka cabdullah mascuud baa sharxi doona uh, in sha allahu tacaala faqaala wuxuu ihi haadaa alamalu khadkaa dheere ka baxay hawada ka baxay ee garaangirta ka dhex baxay ama afargeeska ka baxay waa hawadii iyo hankii bini aadamkuu ku fikirayay wa hada ajaluhu kanna waa gariisii iyo wadkiisio ka sokeeya fabaynamaa huwa kadalika id jaa waxaa yimid sub alkhau laqrabu xariijintii soke iyo dabinka soko ku dhacaya oo marar ka baxaynin wadka hadda waa kugu xeeranya ajalka waa kugu xeeranya kama bixi karta waxaan hawadii hankee baxay waa hawl lagugu lugoynhayo adugu ad shaydaan kugu lugoyn raw buhaari buhaari baa xadidkaa wariyey ha la soo hawagaabsado wey aakhir ha lagu xisaabtamo ha ilaaha loo noqdo ha la toobad keeno geeridaana had iyo goor ha la fisho wa can ibni mascuud radi allahu tacaala can qaala wuxuu ihi saxaabiga khaan nabiga wuxuu jeexay khaan jeexid khudud murabacan afargees ah murabbac cinda alcarab haddii la iska idlaaqo midkaydinku ad u taqaanaan murabbacna waa la yidhaahdaa mustaiilka laydiga adhihi jirtana waa la yidhahdaa afargees iyo leydi hadda miiskan aan hor yaalla waa murabbac cinda alcarab qolihii handasada iyo xisaabaadkan u yaqaanaan kanoo kale mustaiil leydi bay afarta dhinac hadday siman yihiin baa la yidhaahdaa hadday laba siman labana siman yihiinna mustaiil baa la yidhahdaa hadda labadan isdhowraysaa isleeg labadanna way isleeg yihiin dherer iyo ballac dherarkiisa waa sidaan ballaciisuna waa sida ballac iyo dherer hadduu shaygu waa murabbac cinda ahli istilaax ahlhandasa oo riyaadiyaad waad garanaysaa mayla tahay kanoo kale iyo midka afargeeskaaba waa murabbac markaad sawiraysa marka khadka nabigu uu jeexay sidana waad ka dhigi kartaa afargeessimana waad ka dhigi kartaa wareegga afarta jiha ah waxaad ka dhigaysaa khadkaa dheere sidaa afarta gees waa ka dhig waa alajal ajashi iyo wadki weeye hadka halka aad ka soo jexdeen dheer ee ka baxay garaangirtan ka baxay ee bannaanka taagana ka dhigaysaa hawadii meeshan dhexda waxa ku jirana waa maxay waa bini aadamkii insaankii halkaana ka soo jeexi marka fallaadho ama xaggan ka jeexi haddaad khadka halka aad ka bilowday intaad jeexda aad ka bixisay miiska ee bannaanka u bixisay waxaad leedahay qaybta gudaha ku jirtana waa insaankii inta bannaanka u baxdayna waa hawadiisii iyo hankiisi fallaadhadaad ku soo jeedaysan waa cudurradii tiibaydii kaneecadii gaaskii dhiigkarkii madax xanuunkii iisoo qabta wixii dadka layn jiray ya coronafires ila waa loo dhammaaday waxaas wey fallaadhaha fallalaha laba dhinac ka imanaya ama agga ka imanaya ama agga ka imanaya kuwi waa ruuxu loo dhintee dadku sababa dadka sababa wey waxaa waa hawadii laakiin maxaa insaan ku xeeran wad iyo ajal khuduuddaasoo nabiga loo jeexay so inuu wax fahansiiyo wax inoo fahansiiyo nabiga wuxuu jeexay khaan had buu jeexay yani xariijin buu sameeyey murabbacan afargees ah meeshuu fadhiyey yuu carada nabigu intuu simay yuu sidaa u jeexay isla simay afartiisi gees ama wuu kala dheereeyey dhibba ma laha wa khaa wuxuu xariiqay khatan aakhara khad labaad buu jeexay fi lwasati bartanku ka jeexay garaangirtii u wareejiyey afarta gees ahayd ayuu nabigu ka dhex jeexay khad kale xariijin buu waday khaarijan ka baxsan minhu min alkha almurabaci hadka hore afargeeska ka dhex baxay oo hawadiisii ah iyo amalkii wa khata wuxuu kaloo nabigu jeexay markii saddexaad khutatan sikaaran layman yar yar ah nabigu soo jeediyey xaggee ku soo jeediyey ilaa hada aladii fi lwasati khadkii dheeraa ee nabigu jeexay dhexda ku jiray ayuu ku soo jeediyey fallaadhihii ku soo jeediyey min jaanibayhi laba dhec ka soo jeediyey hadkii murabaca yuu nabigu ka soo jeediyey fallaadho agga iyo agga xaggana waa ka soo jeediyey marka dhankaana fallaadha kaga soo dhacaya khadki dhexda ahaa dhankana fallaadha kaga soo dhacaya khadkii dhexda ku jiray alladii fi lwasat midkii bartan ku jiray labadiisa dhinac ayaa fallaadha ku soo jeedaan fallaadhana waxay ka imanayaan khadkii dheeraa ee afargeeska dhinacyadiisa ila ajashu waxay leedahay sahamo ka horeeya wadku wuxuu leeyahay saham ma ka horeeya saham buu leeyahay mar tiibay baa laguu soo diri mar waxaa la soo diri hargab mar waxaa la soo diri coronavirus mar waxaa la soo diri dhiikar sonkor madax xanuun magreen baa kugu dhaca lagu leeyahy adoo maskax fallu qaba ama jimba madaxa kaa hayo balaayaa la sheegi intaasoo nabar ka u dambeeyaa kugu fadhiisa weeye ajishaada ku gasha inaad fahanteen baan u malay marka adna warba mahaysidba intaasoo fallaadhaha ku gaadahay ajal baa kugu xeeran oo kugu wareegsan hawadaadiina waxay daaqaysaa new york bay joogtaaba orba uma haysid nabiga markii inoo sharxay faqaala suban wuxuu yidhi macaanida sharciga oo lagu caddeeyo weeye bisuwarin wa axkaamin maxsuusa tawdiixu lmacaani aw almacquulaati bilmaxsuusaat baa loo yaqaana waa macalinka ugu xariibsan macallimiinta macalinka sidaa yeela intuu shayga sharxo fikriga kuu fahansiiyo haddana miaal cad oo waadixa ah kaa siiyo oo maxsuus ah oo la arki karo isha qaban karto maxsuuska maxaa waxa la maqlo ama la arko ama la taaban karo maantao dhan haddaan fikir kaala hadla iyo dhacdooyin kaala hadlo wax ku fahansiiyo isku dayo inaan kubciyo maskaxdaada oon koriyo xaggana adabiin tahay inaan sawiro kuu qaaton wax kuu xariiqame lagu dhaqaajin maayo marka nabigu wuxuu isku dayay alayh salaat wasalaam macnihii uu kala hadlayay saxaabada inuu ku tuso sawr uu ku tuso nabigu wuxuu yidhi faqaala haadaa midkan aan ka jeexay ee dherarkaan u jeexay alinsaanu waa aadamihi wa haadaa midkan ku xeerana afargeeska ah afargeeska iyo garaangirtan aan wareejiyeyna ajaluhu waa wadkiisii oo muxiitan bi hareereeyey hadkan uu hareereeyaade hareerhu ka maray ow amasanab wuxuu qad axaata bihi waa koobay oo waa hareereeyey wa haada aladii huwa khaarijun midkan ka baxsan liynkan dheere ka baxay afargeeska ka dhex baxayna amalu waa hawadiisii iyo hankiisii taabanay wuxuu ku taamaya wa haadihi alkhudad الsigaar laymankan yararka fallaadhahan yararkaana alacraadu waa aafooyinkii masaaib xanuunadii weeye jamcu carad waa xanuunka u soo baxaya kolba xanuun baa ku qaban waa lagu sii dayn haddana waa lagu qaban wa lagu sii dayn intaasoo dhan rabbi wuxuu kuu qabanaya addoonkaadu ha isxusuusto ha isgarto waxay dhahaan ilaahw la qaboo la sii ma maqashee ilaahw la qaboo la sii la qaboo la sii yani intaad naqamujoos ilaahna siitaa naftaan naga goynan ruux addoonku ninkuu xanuunsado wuu isgaranaya ilaahay maantaanad adiga kiciso hebel xoolihiisi waan siin heblana waxayda waan siinhaya agoonta waxayda meel baan saari deymahan waan iska bixin salaada waan toosin calaacal iyo ballanqaad baa kaa dhammaan intaad qanaysan tahay intaan qandhada ku hayso maalinka lu sii firdig kii shalayba ma tihi soo ma taqaanaa soomaali hadda haddii lagu xoogo lagu qabto isbitaal lagu dhigo hawada way soo gaaban dadka ku hawoonay guryahaan dhisayna ee hawlahaasad la yaabi halis weeye hooyaa waxay iga sheekaysay allah barakeeyee duqi aabbahay markuu dhimanayay ay taa isagoo dhimanayaan yaan yuu yidhi shaha isii markaasaan bakeeri dhaqoon dameeshaha ugu shubo anoo bakeeriga hayoon shaah weli ku shubin ayaa hal la jeclaa oo reerku jeclaabaa loo sheegay geerida heblaha dhimataa layidhi hooyinta isku naxday waxay iga fakada tiri bakeerigii wuxuu ku dhacay dhardhaarkii wuu jabay duqintuusaa ii fidiyidhi bu yidhi hawo badnida gabadhyahay hawo badnida hal camal la odhan jiray baa dhimato reerku jeclaa marka tii duqdu ka naxday isagu waa soo hogaabsada haddii allah u naxariistee isagu waa soo hogaabsaday geela dhiman haya iyo maamada naxaysa wuu la yaaban yahayba aadamuhu markay geeridu ku timaado uu xanuunsado waxaanoo dhan wuu dhigahayaa waxaanoo dhan wuu dhigaya taada unbaa ku khusaysa reer baa rogmaday iyo reebel baa soo duulay iyo geel baa dhurwaadhay dhammeeyey iyo libaax baa eber ka dhiga iyo inta sii noola iyagay u taallaa allahuma nafsi baad gaadhi waad hawo dhigi waad tiiro dhigi waad uruurini wixii aad samaysay maalinkii aad hana qaaday ilaa yowmina hada baad xusuusani xadgudubkaadii fadalladaadii baad xusuusani waad soo hawagaabsani idan waxaa la ogyahaa marka hadda intaad aad fayowdihiin eed dad qabtaan ilaahay subxaana wa tacala laga xishoodo ilahay laga xishoodo whadi اlkhuطaة الصiغاar laymanka yararka ee soo jeedan alcaraadu waa dhibaatooyinkii xanuunadii dhaawacaya aadamaha ama dhibaateynaya fain akhطأuu haada xanuunkan hadduu gafo uu ka kaco nahashahu waxaa cantoogi haadaa xanuunkan kale nahshigu asalkiisu waxaa la yidhahdaa waxyaabaha micdala markay ku saydhaan ee sunta leh abeesada iyo abriska iyo maska iyo waxyaaba noocaasee micdala ee sunta markay ruuxa saydhaan iyo nahshiga la yidhaahdaa nahsiga haddii siin laga dhigana dugaagan kale markuu ku cantuugo ama ku qabto ku goostaa la ama ku finta micyaha ama ilkaaf yadoo lagugu qabto fain akhta'ahu hada kan hadduu gafo ka badbaado inaad kan u dhimato nahashahu waxaa cantuugi ama saydi haadaa xanuunkan kale wain akhta'ahu hada kan hadduu gafoo seereeyana nahashahu hadaaka kalaan seeraynayn ninkii tiib u dhiman waaya wuxuu u dhimanhayaa iyo maskax farad magacii doon ha lagu sheego tanawcat alasbaabu wadaء waaxidu rawahu اlbukhaari wa haadihi buu i suuratuhu khadku nabi maxamed jeexay ay kayfiyatuhu qaabkii loo jeexay wakaa isku kitaaba daynahayada waa aragtaan khadkaasi afargeeska ah waa alinsaan cafwan waa alajal somaar muu jeedaa suu kitaab baanay soomaa midkan saa u wareegsani dheer waa maxay waa ajashi ood mar raba aadan ka baxaynin khadka halkaa laga jeexay ee saal halkaa la geeyeyna waa bini aadamkii insaankii qaybtaa bannaanka u baxdayna waa hawadi iyo amalkaadii iyo diiladaadii fallaadhahan xagga u soo socdana waa khudbad yareed nabigu soo jeexay halkan in laga jeexay ahayd laba dhinacba laga jeexo halkaana in laga jeexay ahayd fallaarahan ka iman hayana waa maxay waa sahanka uu dirsanayay xanuunihii yararka u dirsanayay khadkan kugu wareegsanee ajasha ah markaas sawirkaasaani hadda dhigan idan intaa waa fahansiin hawadaadu meeshay haabanayseed joogta iyo wadkaadu isma oga ee aad iyo aad ha la soo ilaaliyo wy wa can abirt radi ana rasul sal slm qaala nabigu wuxuu hi alayh salaat wasalaam waynu soo marray xadiidkaani xadiidkii sagaashan saddexaad baynu ku soo marray xadiidkan iyo xukumkiisa iyo wadaadihii daciifiyey waxay ka sheegeen iyo halkaasaan kaga soo hadlay inuu xasan yahay baadiru bilacmaali sabcan amaaha acmaasha saalixada ah toddoba xanuun kala degdega baadiru bilacmaali saalixati sabcan toddoba aafo oo acmaasha idinka hor istaagi doonta oo idiinto wixii khayra yarayn doonta intaysan imanin aadama waati ku timaadee camalka saalixa booba oo la degdega oo badsada hal tantadiru ma koranaysaan faqran munsiyan ilaa faqran faqiirnimo saboolnimo munsiyan ku halmaansiiyo gobannimo dadnimo camalka saalixa khayr ku halmaansiiya faqiir faqri mudqica markaad tahay camal badanoo saalix lama iman kartid hawlaha jidiinkiiy waxaa yadha caawa ka cidgashaad wakhti dheer kaa qaadan saad ku helayd eed ku xasilin carruurta biilkoodii adiga noloshaadii yaa wakhti badan kaa qaadan quraan akhris fara badan sadaqo fara badan salaatuliil fara badan camal khayr ummadda aad u badan ma jirayo maxaa yeelay waxaad luqmatulcaysh baad la hal tantaduna ma korinaysaa ilaa faqran saboolnimo iyo faqiirni munsiyan idin hilmaansiiya camalka saalixa ah gobonnimada kaa tagsiiya xushoodka kaa qaada waa cudur yimaado wadaadamana ku badan war intuusan imanna faqriga asaga eed maanta gacanta wax ku haysaan ilaahay ka xushoodo wax la baxo aakhara wax geysta wey aw amase khinan tanaad iyo hodontonimo mudqiyanku kibriyo oo batraan kaa dhiga waxaa iman karta weeye xilli intaay adduunya kaa boota aad kibirto ood wax ismoodo ood batraanto ood mayacdo oo caqligu kaa tago ood rag aadaan qiimaynin ood ilaahay ka xishoonin idan xooluu dadka waa aafeeya dad ilaahay ka badbaadiya waa lagu aafoobaa walow basata allahu risqa licibaadihi labaqw fi lard aw hinan hodontinimo muuqiyan kibriya ruuxa kibir mar hadduu galay isla weyn iyo bardoodanna waxaad ka tegaysaa way camalka saalixaad ka tegaysaa waad istilmaamaysaa kalaa in alinsaan la yatqa an ra'ahu istaqna idan isku fillaasho dareento waxaa qalbigaada shaydaan gelinayaa xataa rabbi waad ka marantaabuu ku leehay iska badaa wax kale kibir wuu kugu abuuray wuu ku afuufahayaa bini aadamka xurmayn maysid qadarin maysid ma qiimaynaysid naxariistaa kaa tegi sankaad ku socotaa idan hinahaasna waa aafo kale oo cudur kaloo imanayo daacadii ka hor istaagaya awmase maradan xanuun waxaan ka yimaad tugaysaan mufsidan baabaasha awooddiinni xooggiinni muruqiinni xeeladiinni aw maradan xanuun mufsidan fasahaadiya oo baabi'iya maskaxdaadi haddaad caqli leeda fikri kartaa ummadda wax u qaban kartaa xoog baad leedahay loo baxsan karaa xooggaadi xabaal baad qodi miskiin baad caawini mid baad qaadi waxay dhihi jireen duqoyda hore xooggaa iyo iyo xiniyaha midna lama kaydsado hadda idinku wax alba waa la dhowrabaad keentay wax alba waa la ilaaliyaa lannu xooggu saad u leedahay maya iska daa mruuxa soo qabo ma dhaqaaqi karo ma qaban karo waaga dambe eber intuu kaa noqdo laleemaba kugu dhiciba waad ruxaan kulligaa kooga biyaas ku balbalqin gacantaan cumaadda kuu qaadaynin xooggii marka muxuu taray aad aad xanibaysay eed kaydinaysay eed ummadda ka xastaysay marka xoogaa iyo xiniyaha midna lama kayso xiniyaha macnahay ka wadaan lama kayso hadda fasiri maayo ramadaan baa lagu jiraa qaybta horan baan ku daynaya qaybta horan ku daynaya waxyaabahan oo dhan waxaa weye ummadda ku sadaqaysta weeye oo ummadda waxtara aw maradan xanuun mufsidan fasahaadiya awoodda maskaxeed midda muruqeed midda waxqabaad wax walba fasaadinaya aragtaad ruux ku dhaco asaga u baahan in la caawiyo la garab istaago isaga u in loo hayliyo dariix alfiraash buu noqonayaa gogashaasu lamcaan noqonaya isma rogi karo isma qaadi karo wuxuu raba ma sheegan karo indhuhu bilqa siinaya idan aw maradan mufsidan lilquwa aw mase haraman gabow waxaan ka yimid sugaysan gabow mufanidan baa ii mufnidan baa ka fiican min afnad arajulu mufnidan aw haraman gabo waxaan kiimaad fogaysaan mufnidan ku cantatabiya cantatabkaa dhiga fanadku asalkiisu waa hadalka baatilkee beenta ah ruux markuu cantatabo oo caqligu tago oo isku dardarmado wuxuu ku hadlahayaa cantarabaqash hadalkiisu murti ma laha wax macaan la sheegi maayo sida carruurtiiba iska hadaaqaya haddaad kontaroolan tahay caqligeedu miisaama yahay ummadda wax tari kartaa wax sheegi kartaa hadalkaadu murtihii madadaale leeahay waaga dambe haddii ood gabowdo canta tabto hadalkaada macno male aad noqon maanta sii caruurtii idan markaa xilli iga gaadho mukalaf ma tahade maxaa meesha war inta maskaxdiinu shaqaynaysa xooggiinu shaqaynaya caqligiinu shaqaynayo ummadda wax tara oo aakhira wax geysta ilaahay ka cabsada oo caqliga wax ku barta oo diinka ku barta oo ilahay ugu heliya iyo diinkiisa aw haraman gabow mufnidan idacantabiya asaasaq idinka dhiga ardi lcumr wey aw mase mowtan geeri waxaan ka imaad sugaysaan mujhizan idin dedejiya mujahizan ba bacdu nus qorayaan iyadna waa khata qolyaa ta'wiiliyo mufanidka iyo mujahiskaba u qiilbixiya laakiin oo shuraaxda ka mida laakiin labaduba in la takhfiifiya yaa afsax ah aw mowtan ama geeri waxaan imaad sugaysaan mujhizan idin dedejiya ajaza cala aljariix marka ruux la dhaawac tala la yidhaahdaa ruuxu nafti baa ku jariiqaysay markii kurkii laga gooyo markiiba nafti baa ka boodaysa warwa durba nafta idinka qaada oo xakawda idinka gooya waxaani maad sugaysaan hadde muxuu sugaa geeri haddee camalka saalixa lama imaanaysaan ma geeri baad sugaysaan wey maxaad sugaysaan yaad la sugaysaan war camalka saalixan maanta qaban karto dib ha u dhigin faqri baa ku sugaya khatara kibir baa iman kara iyo hanti ku mashquulisa xanuunku baabi'iya gabowku e, e, cantatab kaa dhiga iyo wad iyo surkabaa kaa gooya akadoo kaa dareeriya marka waxaad isu reebi eed camalka saalix dib ogu dhigi maxay tahay buu nabigu ku le calayh salaatu wasalaam aw dajaal mise dajaal baad sugaysaa ma waxaan dajaal ka in baad sugaysa maxaad camalka aad u tashiilaysaan oo dib ogu dhigaysaan fahw dajaal sharu haa'ibin yuntadar wax maqanoo la sugo ka u khayr darana u xun weeye axad wax maqanoo la sugo oo soo socda oo dajaal ka xun ma jiro aw isaaca ma qiyaamihii aakhara ad sugaysaa fasaacatu adha min adajaali de qiyaamow hawsheedu hawl la arkay ma aha wax bini aadam arkay ma ah ninkii ree macalina intay nafta qabata la yidhi war wartu ashaadaa la yidhi weligiiba tanoo kale ma arag maxaan ashaadaa buuri ah, de waa runtii weligiibaa de bannaankaasu iska bardoodami jiray meeluu iska mari jiray qandho yar buu arki jiray xooguu ka kaco xakawdii baa naftii baa halkaasi soo istaagtay hebel uu tawxiidtaa la yidhi ashhadu an tanoo kale weligay maarag maxaan tawxiidsadaabu yani qiyaamu hadday ku timaado waxaa o dhan lagu kala tegahaya sheeke sheekadan way dhammaanaysaa waa la ishalmaamaya ilahay baa ka sheekeeyey watara naasa sukaara wa hum bisukaara walaakina cadaab allahi rawahu tirmid qaala xadiiun xasan ilaahay subxaanahu wa tacaala su-aasha aakhira nuu fuday camal saaxa canabir radi allahu tacaala canhu qaal qadaa rasul la sal slam akiruu nabigu badiya buui min dikri haadim ladaad haadim daalna waa la akhriyaa muhmala ah daal mucjimana waa la akhriyaa haddaan haadim dhahno waa dumiye wax dumiye hadmiga wey haadim haddii daal mucjamo la akhriyana waa gooye waa qaci labadaa macnay kale leeyihiin oo hadda waxay rajaxaan addaal almuhmala nimanna waxay rajaxaan adaal almucjama daalkana riwaayadka u badan yihiin daalka riwaayadka u badantay akaru nabigu badiya buu idhi dikra haadimi ladaad mammacaanka ka gooya hurdadii waa tegaysaa nacafi kuu dhadhami maayo calaf kuu dhadhami maayo naftu hadday halkaa timaado oo wad ku qabto haddii macaan adduunyada kii goynayay sheegsheegidiisa badiya sheega markaad sheegto maa takarara fi lisaani taqarara fi lqalbi baa la yidhahdaa carabkaada wixii ku soo noqnoqda qalbiguu dagaa qalbiguu ku biyadhigahayaa markaad in badan geerida iyo wadka sheegtood ka sheekayso wuxuu saamayn qalbigaada maankaada maskaxda waxaa ku duumi waaga dambe xusuusashada geerida iyo inaad u teela dhigto inaad ku talagasho inaad ka warhayso saasuu subun u leeyahay badiya sheegsheegada akiru badiya min dikra haadimi ladaad macaanka ka ama gooya badiya yacni almowt buu nabigu u jeeda rawaahu tirmidi wa qaala xadiiun xasanun saxiix geeridu u jeeda xadiiun xasan riwaaya ibni xibbaan waxay ku darta macno wanaagsan oo ahaa akiru dikra maa dakarahu axadu fii dayqin ilaa wasaca walaa dakarahu fii sacatin ilaa dayaqaha calayh iyada aad u qiimo badan wey nabi wuxuu yidhi calayh salaat wasalaam bini aadam dhibaato ku jira ma xusuusto geeri iyo wad cidhidhi baad ku jirtaba kurbaa ku haysaba geeri iyo wad haddaad si dhaba u xusuusato cidhidhiga aad ku jirto waasac buu noqonaya waasac buu noqonaya lannu geerida wax ka dambe markaad xusuusato maankii maskaxda geliso dhibki ku hayaa kuula fududaanaya maa dakarahu axadun fii dayqin ila wasaca walaa dakarahu fii sacatin ilaa dayaqaha calayh adoo marqaansan oo baytamhay oo bardoodamaya damaashaadaya oo isku kaa saarantahay ciirtu jug leedahay waxaa kaa maqan haddii lagaaga sheekeeya geeriyewaad aakharana aad xusuusto ka cabsato hawsha way ku qararanaysaa inaga soo maray saxaabo dhowr ah oo afuri waayey oo maantao dhan soo maraa markii ay xusuusteen dhibkay soo mareen iyo saxaabada dhibkii la soo maray iyo nicmada maanta la haysto ka warran geeri haddaad xusuusato geeridu waxa macaanna way kuu khadhaadhayn hee shayga khadhaadhada ku jirtana macaan iyo fudayd bay kaaga dhigaysa lanno geerida wax walba ka daran wasaacatu adha wa amar laakiin waa inagu way naga fududahay hawsha ayadaa وcan ubay bni kacb radi allahu tacaala canhu qaal kaana rasuul lahi sal l slm rsulka ilah wuxuu ahaa idaa dahaba markuu tago ulu leyl riwaaya tirmidi jaamiciisa ulua alleyl xadiikan tirmida wariye sheekhun u tiirin doona ma aqaan idaa dahaba hadduu tago ululeyl ee ulua alleyl habeenka laba meelood laba hadday tagto saddex meelood laba hadday tagto caafwan ulua alleyl saddex meelood laba markay tagto oo niska dambe la gaadho qaama nabigu waa istaagi jiray fa qaala wuxuu odhan jiray yaa ayuha annaas dadow udkuru llaha ilaahay xusuusta ilaahay ka xishooda alla ka baqa jaءat araajifa raajifaat araajifadu waa gilgisho midda quluubta gilgisha ee adduunyada gilgisha ee buuraha ruxda ee dhulba isku darta waa asacqat اluulaa waxaa timid araajifa iyaamadii iyo saacadda qiyaamada wax gelgelaysay ee qalbi iyo bani aadam ruxaysay baa timid tatbaco waxaa raacaysa alraadifatu tii fangalaysay ku xigtay waa maxay anafa aluula waاthaaniya nafat sacqi iyo nafat اlqiyaam waxaa udhexeeya afartan sano xadiistu ay sheegeen afartan sano xidhaa udhexaysa nafqada koobaad iyo ta labaad waxaa u dhexeeya afartan sano jaaءat الraajifa gilgishaa timid tadbaco waxaa daba joogto oon ka dheeraynba alraadifatu tii ayada raacaysay fangelaysay daba joogto oo afartan sano ka dambaysa jaaءa almowtu geeriya wad baa timid yaa yimid bima fiihi maca ma fiihi min alahwaali wاlashqaal sakaratulmowtkiisii xisaabtiisii qiyaamadiisii mowqifkii godku haddii intuu naftu ay kaa baxay la iska noqon lahayd waxbaa daba yaalla culus waa marka habeenku saddex meelood laba uu tago niska dambe la gaadho sideed sac ama labada labada labada iyo ka dambeeya nimasu u yaqaan ilaa salaada subax iyuu nabigu sidaa odhan jiray jaa almowt maa fiiba nabku celm geeri baa timidoo ina intaan la gaadhin ba iyo raadif midnaba la gaadhin wad walba haya oo khaas ah araaji raadi waa caam adugu taadibaba ku hayso hadda naftu kaa bixi kartaa bima fiihi maca maa fiihi min alahwaal wاlumuur اlcidaam arrimo waaweyn iyo mashquul iyo hawlihiisu u wataa idan hawshaa markuu ubay arkay hawsha culayskeeda yuu nabi allow camalka u qiimo badaneen maalinka ku baxsan karaa haddee yaan kuu iga dhagayso isagaa soo bandhigay nabigu waa u saxay xadiidkan qaybta hore loo deliishadaa culummadii daakiraadda samayn jiray baa deliishadaa baal daakiraad la dhihji ma garanaysa niman waxaa jira wadaaddo mu'adiniinta fifiican oo tuulooyinkeenna hore iyo waagu urtu qumanayd intaan wahaabiyadu soo bixin ma garanaysaan hawlaa maad ma cusataa mu'adin dhawaaqaa jiro caawo dadka waaniyo eh, hurdayu habsaantay hawlo daldala oo geerida dadka xusuusiya oo qiyaamada xusuusiya oo hurdada dadka ku dira aadaan ma ahaada hawshaas idan nabi maxamed gormuu soo kacay nis dambe habeenimo yuu la hadlaayaan yaa ayuha naas nabigu buu wadaa bay yidhahdeen waa ra'yi macquula ah. wاlxaqu yuqaal ma tamiso ma wadaadaa u aadaanka in wax la raaciya la diidan yahay mooyeene xusuusinta dadka la la toosinayo way fiican tahay nabigaa sameeyey khaasa iyo si caama u sameeyey nabiga in lagu daydo wey inagu meel baan kaga dhignay aadaanka bidco weyn lama raacowlahayaa lasku khaldin aadaanka wax lama raacin karaa sax weeye laakiin tadkiirka ka horeeye daakiraadda la odhan jiray ummadda aakharalxusin jira way fiican tahay dhibna ma ayadoo sidaa tahay wadaadayda waa bidca waa jirtaa oo salaf iyo khalafba leh oo wahaabiyadu aabbaw ah way jirtaa laakiin masala fiqiya farciya adilo khaasana loo daliishado haddii masaajid aad aragto hawshaa laga samayn waxba ha qoonsanin waxba ha kula dagaalamin bisinka lala jahray iyo ama la siraysan bay ka mid tahay farti la luxaya ama la daynaya bay ka mid tahay hawlihii qunuudka iyo qunuud la-aantunbay la mid tahay masaa'ilka farciga yararka ah aad fiiro gaaraha loo yeesho marka ruuxa lagu inkirayo ama dadka lagu diidayo waa in aad looga fiirsado maslaxada ka iman karta mafsadada aad loo qiimeeyo qultu waxaan ya rasu rasuulka ilaahayow innii anugu ukiru salaata calayka inaan kugu saliyaan badiyaa innii ukiru salaata calayk inaan kugu saliyaan badiyaa nabi allow aad baan kugu saliyaa asala hunaana waa nabi nabi axmed ku ammaanaa waan ku duceeyaa fakam ajcalu laka maxaan kuu yeelaa min salaati ducadayda ducadayda nabi allow inteen kaa siiyaa buu saxaabigu ubay faqad nab wuxuu uhi maa shita intaad doonta igu salli ina ducee qultu waxaan idhi alrubuc afar meelood meel saddex anaa ducaysanaya hawlahaygaan gelinaya ruuc baa nabi allo afar baan ku siinaya ruuc baan kus afar meelood meel baan ku siinaya qaala nabi wuxuu uhi maa shinta intaad doonta ka kordhiso rubaca fahuwa khayru laka saasaa kuu khayr badan afar meelood meel baan ku siinaya aday ku khusaysaa laakiin inaad ka badaysaa kuu khayr badan qultu waxaan fannisfu kala badhnabe allow kontan anaa qaadan kontanna adiga aan kuu ducaynaya kontan lafaygaan u ducaysanaya kontanna adiga ama labaiyo hal iyo hal qaana wuxuu hi maashiti intaad doontad igu salli fain sidta inaad ayaa fahuwa khayru laka adiga ku wanaagsan qultu waxaan dhi fauluayn saddex meelood labaa nabiga ku siinaya kuu ducaynaya ama kugu salinaya halla anaa ku caliiqubahaya naftaydaan u ducaynaya iyo reerkayga carruurtayda iyo hawlayga khaaska qaala suba wuxuu ihi maashiita doonto adu ka dhigo fain sidta haddaad kordhisaana fahuwa khayru laka adiga kuu khayr badan inaad inta horeed sheegtay uluaanka ku gaabsato idan haddii ulaan haddii lasoo dhaafo wuuu hi sayidina ubay wuxuu ajcaw laka salaatii kullaha nabi allow marka ducadoo dhan ba adaan ku siina nabi allow haddaaban ducaad maago oon ducaysanayo adaan kuu ducaynaya ajcaw laka waxaan kuu yeelayaa salaatii ducadayda ammaantayda sallintaydoo dhan ba kullaha dhammaanta adaan kuu yeelaya makuu yeelaaw nabi allow makuu yeelaa qaala wuxuu yidhi idan haddaad ii yeesho sidaa yeesho tukfaa hammaka waxaa lagaaga filaan kurbadaada walbahaarkaada hamigoo dhan baa lagaaga filaanaya wayuqfaru laka dambuka dembigan waa lagu dhaafaya riwaayadii axmed baa waxay ahayd idan yakfiika allaahu maa ahamaka min dunyaaka wa aakhiratik idan yakfiika allah allah kaaga filaanaya maa ahamaka wixii ku murjiya ku murgiya ku walbahaariya oo dhanba mi dunyaaka adduunyadada wa akhiratika akhridada hamiga adduunyo iyo midka aakharaba allah kaaga filaanay marka iyada asalaatu cala nabiy hawl culus wey hawl culus wey salliga nabiga haddaad badiso halkaasaad helaysa xadiidku macnihiisu marka wuxuu lamid yahay aad garanaysaan fi sunan man shaalahu man shagalahu dikrii can mas'alatihi acطaytuhu afdala mima uci saa'iliin suma garanaysaa xuskayga iyo dikriga allow xusahay ruuxuu ka mashquuliyo baryadii ducadii ilaah waxay sii ahayd allah wuxuu hi waxaan siinayaa ruuxa asagae ku mashquulay inuu xuso dadkii i tuugayay baryahay waxaan siiy wax ka badan baan siinao ka fiican baan siinaya addoonkan ubayy aan ducada nabi allow aan kala qaybsanno muxuu doonaya naftiisu u duceeyo nabigana u duceeyo wuxuu doonaya naftiisu inuu duceeyo nabigana ku salliyo haddii salliga nebi maxamed uu badyo hawshana iska daayo wuxuu doonaya wax ka fiican baa laga siinaya salliga nabiga aad ha loo badiyo bil ramadaan baa lagu jiraa qur-aanka salliga cibaadada aad loo badiyo dhallinyarada duqayda salliga idinku dhaama waliba khaas dhalinyarada wahaabiyada salliga waxaa ku dhaama duqayda idinku dhaama salliga nabiga badiya salliga nabiga haddii salaad lagu jirana salliga dheeray ibraahimyada taqaaniin ku salliga nabiga haddaad bannaanka joogtaanna asagaa qudhigiisa nabiga salligiisa ka dhiga asaga u fadli badan haddiise idinku dheeraado nabi maxamed iyo aalkiisa hakala reebina allahuma salli calaa muxamadin waaalihi wasallim intaa daldala laba kun shan kun xanuunaha sixirka lagaga caafimaadaa intaan la gaarin ajirka aakharo caafimaad baa ku jira jinkaa lagaga caafimaadaa ishaa lagaga caafimaadaa xasadki iyo cadowgaa lagaga caafimaadaa cuduro badan baa lagaga caafimaadaa qolyo xanuunkooda aan bixin weynay oo aad kursiiyo salli bas u qoro ilahay ku caafiya baa jooga hindiiiyo turkana cagta soo maraya soo samray soddon kunoo dool soo gubay salliga inuu cibaado yahayna u akhri iskuna daawe waliya fiiha maarib ukhraa dheh laysa calaykum junaxan tabtaguu fadlan min rabbikum geli niyat shifaana ku akhri niyat salaati cala nabiyina ku akhri isdiidi mahayaan si walba galgalan lahayaa waadna ku caafimaadaysaa salliga nabiga siduu uba yeela alla yeelo walbahaarkiina ninka ganacsi ku taaganya ninkay deymi ku taagan tahay ninkii wax u suurageli waayey ninkay gabadha ku taagan tahay salliga ha badiyo waa laga sii daynaya shurag badan boo qosle gabdhahaadi ku taagan idinku waad arkaaye rawahu tirmidi tirmidi waa xadidka wari wa qaala xadiiun xasan waa xadiid xasana baabu istixbaabi ziyaarat اlqubuur lilrijaal wama yaquulhu zaa'ir baabkan yarka aan ku daraade waa laba xadiise wuxuu baab yahay ma istixbaabu ziyaaraة اlqubuur qubuurta in la booqdo sunanimadkeeda lirijaal ragga loo sunneeyo iyo wamaa yaquuluhu الzaa'iru ninka booqda qubuur muslimiin wuxuu odhan lahaa qubuurta gaala xataa waa la booqan karaa laakiin looma ducayn karo qubuurta gaalada waad booqan adoo u booqana aad ku cibro qaadatid meeshaasaad ku dambayn doontaa aadame halkaasuu ku dambayn qubuurta gaalada waa loo booqan karaa laakiin markaad dul togto waad habaaraysaa iyaga naar baad ugu bishaarayn alaa fa abshiruu binnaar baad la socdowsha waa caqiido wey muslimkaad u ducaynaysaa gaalkan waad habaaraysa wixii muslimiin allah u naxariisto wixii gaal naarta allah ku fogeeyaad leedahay allah kale soocayo culays kugumaysa adiga idan raggu inay qubuurta booqdaan waa sunno rag dumarku laakiin waa masala khilaafiya dumarku qubuurta ma booqan karaan khilaaf culus baa ka yaalla culummadu waa sunna yidhaahdeen waa sida raajixa ah wadaadana waa karaaha yidhaahdeen culamo badan baa ku tagay min asalaf waalkhalaf qolyana waa xaaraan bay yidhaahdeen rag badan baana ku tagay ra'yiga inay bannaan tahay ah inay sunno tahay baa xoog badan oo rag iyo dumarba loo sunneeyo laakiin dumarku waxaa xaaraan ka ah inay ziyaarada qubuurta badiyaan alkara in qubuurta ziyaarada la badiyo raggaa loo sunneeya dumarka looma sunneeyo inay marmar dhifa ah booqdaan baa u sunno ah badinta weeye midda ba'an ee la diidan yahay xagga dumarka markaynu ka hadlay وعن بريد بن xusayb الأسلم رضي الله تعالى قال وxuui صxaabiga qال رsul صل سلم كنtu نahayتكم waxaan idinka reebay hadda ka hor can ziyaarat اlqubuuri qubuurta in la booqdo fazuura hadda booqdoo gaadha rawaahu muslim wuxuu nabigu oga reebay cilada xadiidka waa la caddeeyey wuxuu oga reebay islaamka cusba dulqaadkaa iska yaraa faantanka qubuurta lagu faantamaa badnaa aadaabteedii baan la garanaynin walbahaar iyo jazac iyo tiiraanyaa iman jirtay barorasho cusubbaa iman jirtay dhaqamo horoo jaahilayaa jiray intuu dhaqanka ka baaba'ayay dadkuna diinta ay ku biyadhigaysay buu nabigu diiday in la booqdo markay diinka la qabsadeen qur-aankuna uu ku duxay yuu nabigu u fasaxay kuntu nahaytukum waxaana mid idinka reebay can ziyaarati alqubuuri qubuurta booqashadeeda fasuuruha ziyaartu hadda booqda amarkuna waa amru istixbaabin laa wujuub booqoshadan dambe ah nahaytukum taas wadaaddaa waxay leeyihiin horaan rag dumarba waa laga reebay kadibna waa loo wada fasaxay nimanka diidan dumarka gooni ugu dhaggan ee siyaarada u diidan waxay leeyihiin damiirkaani waa damiiru dukuur wey nahaytukum alraajixu fi lusuulla dumarku soo geli maayaan hadalku rag buu u dhacahayaa halkaasay ka buskiciyeen nin walba daliilkiisuu iskaga leexiyo markuu faham diineed leeyahay ma waayay hadduusa daliilku ahayn nas qaطciha laa yaxtamilu ta'wiil baab iman doonaan kaga hadli doonaa insha allah riyaad saalixiin baabuljanais ku iman doona markaasaan haweenka reer nairobi iyo langaato kala bixi doona haddii alla yidhaahdo وcan caaشha radi allahu tacala canha qaalat hooyadan waxay tii kaana rasuulula rasuulka wuxuu ahaa kulamaa kaana laylatuha kulamaa kaana mar walboo la gaadho laylatuha habeenkeedii min rasuul nabi maxamed uga habeen ahaa kalkii nabiga ay ku iyo toogada mar walba soo gaadho nabigu wuxuu ahaa yakhruju kii baxa min aakhiri leyl habeenka niskiisa dambe xaggee aadi jira ilalbaqiici xabaalihii baqiic ee masaajidka madiina u dhowaa ee shuhadaa uxudun lagu xabaalay badankooda fayaquul wuxuu odhan jir nabigu assalaamu calaykum daara qawmi muminiin assalaamu calaykum buu nabigu odhanaya wuu salaamaya daara qawmi mumin dad muminiina qowm muminiina daartoodiiow ahusu bisalaami daara qowmi muminiin qowm muminiina daartoodi dee waxaa muslim baa ku xabaalla meesha gaalkuma xabaallay wuxuu odhan jiray wa ataakum waxaa idin yimid maa tuucadu wii laidin yaba wahay baa idin yimid oo geeri ah wixii laydin yaba wadiya geeri aad dhadhamiseen adduunyo waa ka soo tagtee hadan muajaluun faqrada hadan muajaluun waa mushkil min xayu اlcraab macna ahaanna waa mushkil oo lagu rafaadaa way adag tahay raaciyo ma ataakum baa la raacin mise tuucaduna la raacinhaya laga xaalayn waaw xaalka away mubtadiha away dagaal ba'an baa ka yaala marka sida roob waxaa weeye in macaanida uun la bara mid ka lambaro wa ataakum waxay idin maa tuucaduuna wixii la idin yaboohay hadan berito muajaluuna la yidhaahdo waa idin qoran wantum muajiluuna ilaa adin macnahaasa u fiican idinkuna waxaad u dibdhigaysaan waxaa idin yimid wax fog baad moodaysaan wey oo marka waxaad leedaha waawalxaalkii waxaa go-an iyo mubtadihi baa go-an oo waantum muajiluuna waxaa idin yimid ee laydin yaboohay adan ilaa adin baad u dibdhigayseen idinkoo mooda adduun aad ku waaraysaan oo sii joogahaya oo dibdhigahaya ayaaba wii ladin yabo ha idin yimid wy macnahaasa ugu roon macnahaasa ugu roon qole waxay dhaheen maye wa antum mucajaluun ilaa qadin baa sax ah oo waa maxay idinku dib baa laydin xayaatulbarsak baad ku jirtaane aakharadii weynayd dib bay idin jirtaa macnahana waa macna labaadoo la maray labtarkiisu asnao aad buu u quruxsan yahay adan muajaluun ay ilaa adin muajaluun waxaa laydin dibdhigay aakharada weyneyd hadda laakiin waxaa idin yimid wadkii soo hormarayay macnahaasna asna waa macno culays mala <coughs> wainaa in shaa allahu haddii rabbi yidhaahdana bikum idinka laaxiquuna waa idinsoo haleelayna allahuma kfir alla u dembi dhaaf liahli baqiici اlarqad arqadku geed meesha ku yaalayba oo laga guray geedka caligaroobka haddaad tidhaahdaane geed yuhuudka aad dhahdaan maceha badan maxaa kaloo la yidhahdaa ya maxaa tiri cabdiqaadir la keriwaa garanwaa lama garanwaa xilligii la keenana waad joogay soomaaliya seed leedahay hay-ad baa keentay ya geedkan dhibka badan hadda gaariso qabsaday sumayda arag ee imtixaanka ah ee dhulkao dhan la wareegay geedkaas ya caligaroob iyo caligaroob kaan barmaql anugu mareegana ma la yidhaahdaa mareegana reegaars baa u bixiyey war caddaa geedkaasaa meesha ku yaalay markaasaa laga guro oo laga dhammeeyey xabaal baa laga dhigay geedkii baa meesha ka baxay magacii baa ku hadhay goobtii saasaa baqayaal qarab loo yidhahdaa baqiicu asalkiisu waa meesha bannaan ee geeda laga guuray weli salkoodii ka muuqdo raadkooda ku yaallo ayaa baqiic asalkiisa la yidhaahdaa allahuma kfir alla u dambi dhaaf liahli baqiici alqarqad xabaasha baqiic alqarqad la yidhah ku xabaa alla u dambi iyo muslimiin kaleba waa lahaayeen xadiidka macaani badan baa ku jiro waxaa ku jira in muslimiinta la booqdo inay sunno tahay waliba inay u fadli badan tahay in la booqdo dadka muslimiinta qubuurtooda habeennimo nis soomaali nis iyo habeen qubuur maba tegi kartaba balaaya oga soo bixi wayba ka cararaa soo maogi xataa kuwa safarka dee oo meesha waxbaa inaga fogay waa laga carari waa laga fogaa markaad seexato bay qolyihii aluqaaburka kuu soo yaacayaan baa yidhaahdaan meelay ka keeneen ma naqaan waxaasay daldalaad in qubuurta muslimiinta la booqdo oo weliba habeen la booqdo inay sunno tahay oo weliba nis dambe la booqdo ay ina sunno tahay baa ka muuqata oo nabi maxamedna uu yeeli jiray maxaa yeele suubanu shay walba shayga ugu fadli badan ayuu ka jiray maxaa yeelay xilliga niska dambe ah muslimiinta booqateed u ducayso ducadaasi in la aqbalo bay aana u tahay xilligu xiliyaha ka fadli badan ducadu duca ducooyin kale ka fiican weeye aanana waa in la aqbalo xilliga ayadaa waa habeenka niska dambe hadday soomaaliya kugu arkaan habeen nis dambaad u agtaaga nin waalan unbay ku arkaayaan waa in la fahamsiiyo inay diin tahay oy fahmaan wainaa bikum laaxiquuna in shaa bikum laaxiquun ama waa tabarug oo nabigu sal ly slam wuxuu in sha allahu buu dhimanayo waa la ogyahay nabiguna waa og wadaadda saasay madooda waxay le maahee inaan nabigu in madiina uu ku dhiman wuu ogaa waana loo sheegay in lagu xabaalina wuu ogaa wa kii ansaar u ballanqaaday almaxyaa maxyaakum walmamaatu mamaatukum buu ku yidhi ballankaa wuu qaaday laakiin wuxuu nabigu uusan loo cadaynin in baqiic lagu xabaali iyo in meelkaa lagu xabaalo madiina ka mida waina in sha allahu bikum laaxiquun calaa da lmacna wuxuu noqonaya tacliiq tacliiq buu noqonaya tabarug noqon maayo labada macnaba waa la sheegaa وعن بريد بن xusayb الأسلمي قال وxu uhi صxaabiga كان النبي صل سلم يucalمهم nabigu wuxuu beri jiray إida kharajuu إلى المaqاabiri meel lagaa booqdo oo lagu soo salaamo oo muslimiintu qur-aan kugu akhriyaan oo ay kugu hadiyeeyaan oy kuu duceeyaan xabaashaada in la geeya ka dardaaran ninkii awoodi kara ee nairobi ku nool ha ka dardaarmo in bambaaso lagu xabaalo ama gaarsi lagu xabaalo ama wajeer meelaha muslimiintu u badan yihiin reer nairobi qubuur ma soo salaamaan mana siyaartaan waa aragteen masale kaloo maalinka un ruux dhintee la dul istaag meeshan laba sano ka hor baan hebel ku xabaalay intaa way xataa inaan lagu soo salaamin oo xataa ay ku imaanin oo xataa aysan ku ducaynin baa laga yaaba wayna ku badantah miirkaaba reer nairobi ma hayaan dhaqanka hore muslimiinta iyo soomaalidu meeluhu ku dambeeyo tuulooyinka ah eed ka soo jeedo igeeya dheh ee ahalkaadu joogaan hadday xukum kala qaadatana masale khilaafa masale fiqiba bilaabanaysa ma waa maay diyaaru kufrin ruux muslima lagu xabaali karaa baa imanaysa aa masalaga hadda kor ka hadal adoo balad muslim ah lagugu xabaali karo ma bannaana in lagugu xabaalo balad gaalo meeshay gaaladu ka taliyaan ee awood badan ku leeyihiin muslimiintuna mustadcafiin ku yihiinna n horaanna baled islaam ahaan jirinna waa maxay daaru kufrin wa xarbin marka waxaa tira waxaas khilaafka warkaas intaan kaa daayo dad heli karto caruurtaada waxaa ku tiradaa maalinka nafta ka baxdo meel ka sokaysa hee gaaris aan lagu xabaalin gaaris madoogaashe dhadhaab dhoobley afmadow sii soco muqdifa sii ah ilaa raas casiir soco haddaa rabto meel uns muslimiin u badan yihiin saasaa kuu roon waa mushkilo in qabri intaad noole iska baday dhintay xabaashaadii lagu xabaalay meeshan uu ku xabaalayn wadaadku ma bannaanta in lagu xabaala mise in laga naqaasho waa dhib markaan kale wax idiin fahansiiyo xabaashaada in lagu murmo oo baxdi fiqiga ka bilowdo oo la yidhaahdo way bannaana iyo ma bannaan soo mushkila maaha meel bannaano muran layn ba iska ag oo muslimiin joogaan ayaguna ka taliyaan ama haddaysan ka talin ayagu badan yihiin kuwa meesha ka hadlahaya ee waxbaan mas-uulinaya ayagu islaan sheeganayaan meelaha lagu geeyo siba sibay dhaan tahay way he way kala subxaanlaystaa kaana wuxuu yucallimuhum bara idaa kharajuu ila almaqaabiri hadday xabaalaha aadaan an yaquula inuu yidhahdo qaa'iluhum ka booqanayee salaamaya xabaalaha inuu yidhaahdo assalaamu calaykum ahla diyaar salaanii nabadgedushiina ha ahaato guryahan dadka degano oo min almuminiina kuwa alla rumeeyo dhab ah iyo walmuslimiina kuwa alla u hogaansamay oo inay munaafiqiinba dhici karto lagu dhex jiraayo saaha u salaamo le daar weeye dad baa degan muslimiina muminiina halkaa ku nool oo ku jira wainaa anagu in allah rabbi hadduu bikum idinku laaxiquuna waa idin soo haleegaynaa tanna waa tii tabaruga ahayd ood ka daba tegi haddii goobtaad u jeedana baxdigo soo marray tacliiqahaa baa imanaya waina anagu inshaadi rabbi idmo ama intaa waxaa la odhanaya bimacnaa idaa weeye asna waa baxi kale oo intu tii shardiyadii maba ahaba ee waa maxay waa ina anagu idaa shaa allahu markuu rabbi doono xagga wakhtigii zamanka bikum laaxiquun berribu rabbi doonika naftan ka qaadi kara beri dambe ilahay xilliguu doona isagaa yaqaan oo bimacnaa intana inna waxaa le bmanaa idana waa la akhriya asna waa taawiil aad u fiican ka daba iman doonaa waxan baan ka dambayna as'al lana walakum alcaafiya ilaahay as'al اllaha lana ilaahay waxaan u weydiinayaa annaga naftayada iyo walakum idinkaba alcaafiya nabadgelyo badqabid dunuubta iyo ciqaabta iyo aad ka nabad gashaan alcaafiya ilahay inuu kaa cafiyo uu kaa badbaadiyo wax walbo dhibo wey ruuxa muslimkae meesha ku xabaaran ifka iyo aakharaba rawahu muslim idan waxaa kaloo ku jira markaad ducaysanayse muslimiin u ducaynayso naftaada ka bilow naftaada ka bilow kadibna ku xuji wal waxay dhn hadiyo goor lagu hormaraya tawiilkaasaa ka fiican naftaada ka bilow ma ahin hadiyo markaad ducaynayso dadku waa laba un xaadir iyo haa'ib adi iyo ruux kale xaadir iyo haa'ib mid joogi iyo maqane joogi iyo maqan haddaad u ducaynayso joogaad u kadib maqanaad ku xijinaysa hadduu yahay meyid iyo xayina ka noolba xaadir ee ka nool ku hormar meyidkaad ku xijinaysaa haddaad wada noosh adiga ruux kale weeye adaa iska bilaabi ila adaa ka kalena waa maxay waa haa'ib qiyaabka wuxuu ka imanaya waa naftaadu ka baxsan yaha loo jeedaa sidaasaad ku wadaysaa وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال مر رسول الله رسول الله وxuu soo maray بqبور بالمدينة cafwan biqubuurin bilmadiina qubuuro madiina ku yaalou soo maray nabig sal slam faaqbala calayhim nebigu waa ku soo jeestay uu la soo qaabilay biwajhi wejgiisa barakaysna waxaa ku jira halkaa isaga ah ruuxa muslimka ama muslimiinta qubuurta markaad booqanayso waad ku soo jeedsan waad qaabili markay noolayn u qaabili jirta wejigaad siini xabadkaad siini laabtaad siini jeegada u duwi dhinaca u duwi dhaban mari mayse waad soo qaabilaysa bal selafka culum waxay yidhahdeen qaybo ruux walba intuu noolaa markuu noolaa intaad u tirsan jirta u tirsanaysaa ruuxii un aad ka salaami jirta bannaankaad ka salaami ninka walaalkaa isku duubi jirta qarkaad ka fadhiisan u dhowaan qabrigiisa gacanta dusha ka saari markaad u ducaynayso aad baad ugu dhawuu dareemaya ad ugu dhawaanaysu dareemaya waa tusaya wuu dareemaya hadday haweenay xabaashu waad ka fogaan ajnabiyada hadday hooyada hadday tahayna hoosaad ka geliya ruux ajnabiga ka ahaa ee dumarkaa sadaan u taaban jirin bannaanka markaad joogto adduunka ay noolayd sidoo kale aadaabti dhawaasho iyo ka dheeraasho intii la noolaa oo kalaa yay marka la booqanayo o ay dhintaanoo xabaashooda iyo qubuurtooda axkaamtaniyada maskaxa lagu hayo faqaala nabig wuxuu ku soo jeedsaday wuxuu yidhi assalaamu calaykum nabadgelyo dushiinna ha ahaatay yaa ahla alqubuur yaa ahla alqubuur dadka xabaalaha deganow yakfir allahu lana annaga allaha noo dhaafo walakum iyo idinkaba antum idinku waxaa tihiin salafunaa horumarkaanaga xeeralyada naga horraysay assalaf waa dadka ahalka ee kaa hormaya xagga geerida man taqadama min aabaa'ika waa ahlika weeye aw man sabaqaka fi اlwafaati weeye hadduu duna kaa yaraado marduu kaa ordhinto kaa horeey waa salafka ku yahay sidaa darteed salafu saalix baan dhahnaa sooma waa naga hormareen taariikhaani geri ahanbu antum waxaa tiinbu nabigu sal slam salafuna dadka naga horreeye naga hormaray geerida nooga hormaray baad tihiin wanaxnu anaguna biاlari waa idinku raad joognaa waa naga hormarteen anaguna waa idinku raad joognaa wafii riwaayat abri wanaxnu cala اlari bada meesheeda calaa wanaxnu anaguna cala اlari waina in sha allah bikum laaxiqun bay lamcana tahay antum salafuna waxaa tihiin dadkii nooga hormaray xabaal iyo wad iyo dhimasho iyo geeri wanaxnu anaguna bilaad raadkiini baan kusoo joognaa waa idin daba soconnaa wax yar baan idinka dambaynaa ninkii qaydkii loo maxaali loo xirayo aduguna soo qoyso soo qoyso aarku yuqaalu aar wa yuqaalu ir waa taqaan waljamcu aahaar ir oo la reeba ta'da iyo in la xarakeeyo aar la waa isku mid waxaa lagu jamciyaa aaaar baa lagu jamciyaa hum ulaa'i calaa aari oo kale weeye rawahu tirmid xadiidka wariyey wa qaala wuxuu hi xadiiun xasanu ariib buu ka tagay xadiid xasanoo hariiba siduu sheegay wadaadka muxaqiqa xadiid hariiba u subgaabsaday sawaabku waa xadiid xasanun hariib bay culammadu ka soo guuriyeen tirmidi kullu man naqala canhu min ahli اlxadiid waxay jaamica ka soo annahu qaala xadiiun xasanun hariib siduu nawowi soo guuriye baana saxa warkan maahir uu sheegay iyo sheekhiisii waa iyaga jeebkooda laba nusoy leeyihin bay ictimaadeen laakiin nusada kale ku qorantahay bay ka leexdeen waxay oga leexdeenna waa lixaajatin fii anfusihim oo xukumka tirmid xadidka uu saaray bay u quuri la'yihiin saa darteed buu ku yidhi wasanadu daciif wasanadu daciif ninka rabaa inuu dhaho waa inuu hormariyo tirmidan wuxuu yidhi xadiidun hariib ee daciif oo uu gooyo xasanka uu gooyo laakiin kullu man naqala can اtirmidi adya almaqdasi mulaqin xaafin xajar dahabi manaawi nin walba wax ka soo guuriya mutaqadiim mutaahiriinba waxay soo guuriya tirmidi inuu yidhi nawwi ka mid yahay xadiiun xasanun hariib xukumka asagana akar nusakh buu ku jiraa bacdu nusakh buu ka dhacay marka xadiidkan waa xasan siduu tirmidi sheegay baa sax ah sanadka kuu sheegay wadaad la yidhahdo waxaa ku jira sanadka qaabuus nabi dhabyaan baa ku jira qaabuus nabi dhabyaan baa sanadka ku jira waana mukhtalafun fiihi wاraajixu anahu saduuqun xasan اlxadiiث tirmidi marka xadiidka inuu xasan yana wuu sheegay inuu hariib yahayna wuu sheegay intiqaa buu ku sameeyey waa qaacidii la odhan jiray waa maxa alintiqaau min xadiii aciif min xadiii الضaciif ninka daciifka ah xadiidkiisa in wax laga xusho la ogyahay inuu xifdiyey oo u qabtay si gooni ah wa haddaan sallino inuu yahay qaabus ibnudaybaan daciifka uu yahay sida raajixana waa xasanun saduuqun xasan xadii jamac min xufaad baa tawhiiqiya uu ka mid yahay yaxya bn maciin ka mid yahay sidaa darteed xaafna xajar taqriibkiisa wuxuu yidhi markuu marayay waa fiihi liinun oo daciifu ku dhici waayo fiihi liin alxaafid الdahabi fi taarikh islam wuxuu ihi xasan اlxadiiث xasan اlxadiiث tukullima fiihina meel kitaab kale ku yidhaahdaa meelo dhowru axkaam noocaa ku sheegay laakiin taarikhulislam wuxuu ihi waa xasan اlxadiiث xasan اlxadiiث waxay ku caddaynaysaa dacfigiisu inuu yahay dacfi khafiif ah oon shadiid ahayn oo xadiidka la taxsiiniyo walidaalika tirmidi waxaa ku raacay xadiidku ibnu xasan adya almaqdasi fi lmukhtaar uu ku soo saaray xukunka tirmidi soo guuriyey agtiisa waa ka xasan ibnu mulaqin baa ka mid ah, soo guuriyey walam yucaqibhu aw lam yarudda calayh aw lam yatacaqab calayh waxaa warkaas iga sii fiican alxaafi abi xafs cumar bnu shaahiin kitaabkiisii jiray dikru man ikhtalafa alculamaau wanuqaadu alxadiidi fiihi wuxuu soo ka hadlay qaabus nabidabiyaan say iskugu khilaafeen muxadiiintu markaasuu wuxuu yidhi markuu soo guri warkoodii wuxuu hi hada alkhilaafu fii qaabuus yuujibu imdaa xadiiihi khilaafka isku khilaafa ahlxadiiku ninkaani markaynu ururin wuxuu keenayaa xadiidkiisa in la meel mariyo la socodsiiyo tirmid muxuu sameeyey uu socodsiiyey لأنa أxada lam yaطcan calayhi walam yabin buuri axad si toosu u duray cilo toosana sheegay ma jiro wuxuu ku gebagabeeyey wa xadiiثuhu qariib xadiikiisuna waa dhow yahay min الصxa u dhow yahay kitaabkiisa loo yaqaano dikru man اkhtalafa الculamaءu wanuqaad الxadiiثi fiihi صafxada ieean iyo saddex ilaa sideean iyo afar ka fiiriya gabagabo adyaa almaqdisi waxasoo ku taxsiinaya kitaabkiisa mukhtaarada xadiidka saddex boqol shan boqol soddon labo marka siduu tirmida sheegay baa saxa xadiidkuna waa xasan wallahu subxaana wa tacala aclam